wsl allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay aayaadkii ka warramayay ama sheegayey alla sifaadkiisa subxaanahu wa tacaala khaaska u ah waxaan soo gaarnay qowl allahi tabaaraka wa tacaala qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha aayadda iyo aayaadka ka dambeeya wuxuu kaga hadlayaa laba sifo oo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah subxaana wa tacaala waa sifatu samci sifatu asamci waalbasar inuu ilaahay subxaana wa tacaala maqal leeyahay aragna uu leeyahay inuu wax maqlo waxna arko magacyihiisana ay ka mid yihiin maqle iyo arke ayb wa qowluhu ilaahay odhahdii subxaana wa tacaala uu yidhi ayaa ka mida jumlooyinkii galay qaacidadii horay loo soo sheegay qad samica allaahu alle wuxuu maqlay qowla qowlallatii middii hadalkeeda yacni gabadhii hadalkeeda tujaadiluka kugula doodaysa fii sawjihaa ninkeeda arrinkiisa kaala doodaysa ama kugula doodaysa oo watashtakii sheeganaysa ilallaahi ilaahay u sheeganaysa wallaahu allana yasmacu wuu maqlayaa taxaawurakumaa doodiinna yacnii hadalka idin dhex maraya wuu maqlayaa ina allaha maxaa yeelay ina allaha alle samiicun waa maqle basiirun arka ah waxayd aayaddu waxay ku soo degtay saxaabada nin ka mid ah ayaa xaaskiisii wuu dihaaray macnaha wuxuu yidhi hooyaday dhabarkeedoo kalead igala mid tahay yani hooyada dhabarkeeda suu xaaraam iiga baa adna xaaraam iiga tahay saasoo kaleetu ku yiri markaasaa dihaarkuna hadalka noocaasoo kale ah jaahiliyadii islaamka ka hor wuxuu ka dhignaan jiray furitaan oo kaleeto gabadhii nebiga u timid sal lla alay wasalam iyadoo ka dacwoonaysa furitaankii ninkeeda oo maaragtay in ay yacni jilicday inay maaragtay dhibaatooyin badan bay nebiga u sheeganaysa sal alla alay wasalam caaisha radi allahu canha oo ag fadhiday sida xadiiska saxiix albukhaari ku soo arooray uu tilmaamayo caaisha waxay leedahay alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu alaswaat waxaa mahaad iska leh allah subxaana wa tacaala maqalkiisu uu cododyaalka iyo sawdyaalkao dhan uu waasac noqday gabadhii nebiga la doodaysay baa timid u yacni yani kala hadlaysay ninkeeda ayadoo rasuulka sal lla lay slam u dacwoonaysay timid aniguna guriga markaa uu nebigu dhex fadhiyaan dhinacii yani dhinac ka mida fadhiyey bay tidhi waxa ay kula hadlayso nebiga sal lla lay wasalam qaarna waan maqlayaa qaarna waa iga fakfakanayaan si buuxda macnaha uma wada maqlaya leeda waana ag fadhiyaa markaasuu alla subxana wa tacaala wuxuu soo dejiyey aayaddan qad samica allaahu qowla alatii tujaadiluka fii sawjiha marka caaisha ag fadhiday hadalkii mayna wada maqlin allaha samaawaadka ka sarreeyana hadalkeedii waxba kama qarsoomin saas macnaha marka samiici weeye alla subxaana wa tacaala addoommada hadalkoodu maqlaa basiir weeyaano wuu arkaa afcaashooda iyo yacnii aqwaashooda waxay samaynayaan iyo kulli waxba kama qarsoona alla subxana wa tacala wa qowluhu ilahay odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi laqad samica allaahu laqad samica allaahu alla wuxuu maqlay qowla aladiina kuwii hadalkooduu maqlay qaaluu yidhi markaasuu si uu soo beeniye wuxuu yidhi bal waan ka war doonaya marka caqiido rusushii oo dhan ay la yimaadeen kutubtii samaawiga o dhan ku soo aroortay inay tahay rabbi sarrayntiisu ayay faa'iidaynaysaa oo waxbaa shareecadeenna ayna khaas ku ahayn maxaa yeelay rusushoo dhan rabbi subxaanah wa tacaala meeshuu jiro iyo addoommadiisa inuu ka baxsan yahay inuu kor jiro rusushoo dhan mabda iyo caqiide ay la yimaadeen bay ahayd macnaa saas weyaan wa qowluu rabbi odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi a aamintum maka aamin ma aamin baad ka tihiin man allaha fi samaa'i xagga sare jira an yaksifa inuu gooyo bikum idinka alarda dhulka inuu idinla gooyo ma'aanbib baad ka tihin oo fa idaa markaaba hiya dhulkii tamuuru waa mid macnaha waxa weeyaan isbaraanbaraysa yani tamuuru mid macnaha dhaqdhaqaaqaysa oo ruxanaysa wey macnaha ayib macnaheedu waxa weeye mantaasi waa alla wey a amintum ma aamin baad ka tihiin man fi samaa'i allaha xagga sare ku sugan samaadaas xagga sare iska dhig maxaa yeelay samada luqada carabiga wixii kaa sarreeyaba sama la yidhaahda hadda gurigan saanqaafkiisa masaajid saanqaafkiisa sama waa la dhihi karaa hawada kaa sarraysa samaa la yidhahda wax walboo kaa sarreeya samaa la dhaha samada waxaa kaloo la yidhaahdaa samada jurmiga leh yacni waxa weeyaan inoo muuqata ayadana sama la yidhahdaa marka haddii aad doonto waxaad tidhaahdaa man fi samaa'i allaha xagga sare jira haddii laakiin samadii jurmiga lahayd aad aad markaa macnuha aad aada rabto inaad ku fasirto waa lagu fasiri karaa waxay noqonaysaa aamintum ma aamin baad ka tihiin man allaha fi samaa'i cala asamaa'i samada dusheeda ahaaday oo fiida bimacnaa calaa bay markaa noqonaysaa waana loo isticmaala luqada carabiga ah fiida bimacnaa calaa waa loo isticmaala waa kii ninkii laodhan jira muxuu ahaa fircoon soo ma ahayn a wala usallibannakum fii juduuci annakli waxaan idinku deldeli buu yidhi saxaradiisii markay rumeeyeen nebi muuse calayhi salaam walle inaan idinku deldeli geedka timirta ah salkiisa iyo jiriddiisa inaan dhexdiisa idinku deldeli marka dhexdiisa kama wado jiridda geedka iyo intaan kala jeexaan dhexda idingelin kama wadee dushiisaan idinku deldeli buu ka wadaa saas manaa marka fii oo bimacnaa calaa ku timaaday qur-aanka laftiisa ayay ku soo arurtay macnaha saas weya marka fii bimacnaa calaa baad isticmaalay haddii waxay qarsanayaan iyo wanajwaahum faqooda waxay ku faqeeyaan ay ku sheekaysanayaan balaa iskaba dhaaf arrinku saa meehe wa rusulunaa kuwaannu soo dirsannay waa malaa'igtee ayaa yaktubuuna qoraya ladayhim agtooda xalayhi ah, yacni rusushii ilaahay baa la jir rususha halkan waxaa laga wadaa malaa'igta ilaahay uu soo diray ee uu u xil saaray inay qoraan ayaga acmaashooda iyo waxay samaynayaan iyo marka iskaba dhaaf inuusan ilaahay maqlaynin wax jira mee wuu maqlayaaye waxaa intaa dheer qolo loo soo diray baaba ag joogto oo waxay samaynayaan o dhan qoraya macnaa wa qowluhu ilaahay odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi inanii macakumaa asmacu wa araa wuxuu ahaa nebiyullaahi muusa calayhi asalaam iyo haaruun labadaa nebi calayhima wa calaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu alla diray subxaana wa tacaala oo uu diray fircoon u taga leydhi fircoon dacwada gaahs tawxiidka gaadhsiiya markaase waxay yidhahdeen inana nakhaafu an yafruta calayna aw an yadqaa yacnii inuu nagu xadgudbo ama nagu qooqo nagu qooqo oo dhib noo geystaan ka cabsanaynaa bay dhehen markaas alla subxana wa tacala wuxuu uhi laa takhaafaa inanii macakumaa asmacu wa araa ha cabsanina ee ka hawshaan idiin qabtay horta qabtaa layidhi maxaydaan u cabsanaynin inanii macakumaa anaa idinla jira maxaa laga wadaa ananii macakumaa macnaheedu waxa weyaan waan maqlayaa waanan arkay waan arkayaa wey macnaha saas weyaan asmacu wa araa yacni waxa aad samaynaysaan wuxuu ku hadlayo waxaad kula hadlaysaan kulli xaalka waa la socda waanan arkayaa waxaad samaysaan iyo wuxuu sameeyeyba igama qarsoona saas wey macnaha marka waa idinla jiraayoo anaa idiin hiilinaya asmacu wa araa bay marka yacni labada sifo waa si yacni asmacu waa ficil araana waa ficil laakiin labadoodaba waxay faa'idaynayaan sifatu samci iyo sifatu lbasar sifaru'ya aragtida macnaha ayb asmacu wa araa wa qaala tacaala alla wuxuu ihi subxana wa tacaala alam yaclam miyuusan ogeyn bianna allaaha alle yaraa inuu arko tanina waxay ahayd ninki la odhan jiray abujahal rasuulka sal ly wasalam markii uu damcay inuu kacbada ku tukado waa kii dhibi jiray ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa ara'ayta in kaana cala alhudaa aw amara biataqwa ara'ayta in kadaba watawallaa alam yaclam bianna allaha yaraa yuusan ogeyn ninka saa yeelaya oo nebi alle u diiday addoon inuu tukado doonaya midka salaaddii ilaahay u diidani miyuusan ogeyn alle subxaana wa tacaala inuu arko alam yaclam miyuusan ogeyn bianna allaaha alle yaraa inuu arkayo markuu saa yeelayo marka sifatu ru'ya aragti alle subxana wa tacaala inuu alle inuu addoommadiisa arko ku tilmaaman yahay taasay macnaha aayaddu faa'iidaynaysaa saasbay macnaha ayb aladii yaraaka xiina taquumu wataqalubaka fi saajidiin iyaduna aayad kale wey alladii yaraaka watawakal cala alcasiizi araxiim saas ay tala saaro allaha casiiskaee raxiimkaa alladii midkaasoo yaraaka ku arka xiina goorta taquumu aada istaagayso ah, markaad maalan aada hurdada ka kacayso markaad fadhi iska taagayso xiina taquumu markaad istaagayso ayuu ku arkaya wa taqallubaka gadgadoonkaagana wuu arkayaa fi saajidiina kuwa sujuudsan dhexdooda aad gadoomaysa macnaha la jirankooda yacni markaad hurdada ka soo kacdo allaha kula socda oo ku arka markaad kuwa sujuudahayee tukanaya aad la tukanaysa eed yacnii la jirankooda tukanaysa eed yacni la sujuudaysana wuu ku arkaa allaha isaga ah yacni tala saaro baa nabiga yidhi sal lla alay slam alladii allahaasoo yaraaka ku arkaya xiina goorta taquumu aada istaagayso wa taqallubaka gadgadoonkaagana arkaya fi saajidiina maca saajidiina kuwa sujuudaya la jirankooda waxaa laga wadaa kuwa tukanaya kuwa tukanaya laga wadaa yani saajidiinta waxaa la yidhahdaa luqada carabiga waa min baab yani tacbiiri اljuz'i wa iraadat اlkulli baa la yidhahdaa yani sujuudu waa qayb ka mida salaadda qayb ka mida la cabiray salaaddii oo dhan baase laga wadaa waa bini aadamka maalan hadda laga cabiro wejiga oo kaleeto wejigiisa laga cabiro oo loola jeedo isagii oo dhan qayb ka mida ah la cabirayaa isagii oo dhan baana laga wadaa waa asaaliibta luqada carabiga loo isticmaalo mid ka mida ah wey macana ayb inahu huwa asamiicu alcaliim innahu alle huwa isagu assamiicu midka yani maqlo weeye alcaliimu oo cilmi leh ah, yani samiic caliima wey maxalushaahidku samiicaas wey waqul icmaluu buu alla yidhi subxaana wa tacaala icmaluu camal fala fasayara allaahu alla wuu arki doonaa camalakum camalkiinna warasuuluhu rasuulkiisuna way arki doonaa wuu arki doonaa waalmu'minuuna mu'miniintuna way arki doonaan munaafiqiintii bay ahayd munaafiqiintii baa waxaa lagu yidhi shaqeeya oo camal fala oo waxqabta bal waa laydin ogaan doonaa allana waa idin ogaan doonaa rasuulkiisuna waa idin ogaan doonaa mu'miniintuna waa idin ogaan doonaa marka fasayaraa ra'aada kelimada ra'aa ah laba macnay ku timaadaayo ra'aa cilmiya iyo ra'aa basariya la yidhahda yacni inay bimacnaa yacni ogaansho way ku timaadaa aragtida ishuna way ku timaadaa middan labaduba waa suurtagal in laga wado fasayara allaahu alla wuu ogaan doonaa camalakum waa la dhihi karaa oo markaa waxay faa'iidaynaysaa sifatulcilmi markaa faa'idaynaysa laakiin sida hadda sheekhu wato waxa weeyaan fasayara allaahu alla wuu arki doonaa oo waa middii basariyada ahayd wey macnaha yacni waquul icmaluu camal fala oo sameeya fasayara allaahu alla wuu arki doonaa camalakum camalkiina warasuuluhi rasuulkiisuna wuu arki walmu'minuuna mu'miniintuna waa arkayaan yacnii bal waxaad qabataan waa loo joogi doonaay wax qabta wey macnaha marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa lagu tilmaamay inuu ru'yo leeyahay aragti rasuulkana waxaa lagu tilmaamay inuu aragti leeyahay mu'miniintana waxaa lagu tilmaamay inay aragti leeyihin ayib magacoo ka dhexeeya keliya marka ma keenayo inay aragtiyadu isku mid yihiin waxa uun ka dhexeeya aragti bay leeyihiin makhluuqaadku rasuulku iyo mu'miniintu aragti bay leeyihiin allana aragti buu leeyahy laakiin bimujarad aragti ka dhexaysaay oo magacoo ka dhexeeya ma keenayo inay aragtidaas sifaatkeeda iyo tilmaamaheedu ay wadaagaan macnaha saas weeyaan isku mid ma aha middanna waa ru'yo khaaliq middanna waa ru'yo makhluuq wey halkaasay ku kala tegayaan macnaha ayib wa qowluhu ilahay odhaadiis subxaana wa tacaala uu yidhi wa huwa shadiidu lmixaal halkaa wuxuu kaga soo baxay aayaadkii ku tusayey sifada samciga iyo basarka halka wuxuu ka gelayaa sifaadka makriga iyo kaydka ayuu meeshan ka gelayaa yacni makri iyo kayd iyo khidaac iyo sifaad noocaasaa jira iyadana qur-aanka ku soo arooray allah subxaana wa tacaala yani sifaat alafcaal ah ayb wa qowluhu ilah odhahda subxaana wa tacaala uu yidhi wa huwa alle shadiidulmixaali makrigiisu mid uu daran yahay wey mixaalka laba macno waa lagu fasiraa mixaalka in la yidhaahdo bimacnaa shadiidulquwa awooddiisu miday daran tahay waa lagu fasiraa macnaha laakiin sheekhu hadda ma wato macnaha kaluu wataa oo ah shadiidulmixaali ay shadiidulmakri mid dhagartiisu ay daran tahay wey alla subxana wa tacaala mixaalka bimacnaa almakru walkayd waay saas weeyaan sifaadkan ah makriga iyo kaydka iyo khidaaca qur-aankay ku soo arooreen yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum soo ma ayb wamakaruu wamakara allah baa inoo socota alla makri buu sameeyaa innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan kayd buu sameeyaa makri buu sameeyaa khidaac buu sameeyaa xaalkan hadda aan sheegay inuu sameeyaa kulli waa isku macno dhow yihi qur-aanka marka kuma soo aroorin sifaatkani ayagoo ilaahay inta magac looga jeexay magac looga bixiyey oo ma soo aroorin qur-aanka iyo sunnada ilaahay oo lagu magacaabayo maakir ama khaadic laleeyahay leeyahay maalan ama laleeyahay leeyahay maalan kaa'id ma soo aroorin sababku waxa weeye sideedaba makriga waa dhagarta waa inaad shayga dhagarto waxaa la mida khidaaca waxaa la mida kaydka sifaatkaasi marna waxay noqdaan sifaatu madxin wa kamaal marna waxay noqdaan sifaatu dammin wa naqsin mar waxay noqdaan sifaat ammaan iyo dhammaystirnaan ku tusa marna waxay noqdaan sifaat dhimanaan iyo cay ku tusa ceeb ku tusa goormay noqdaan sifaatu kamaalin waxay noqdaan markii cid makri kula rabtay oo dhagar kula rabtay oo inuu ku dagar rabtay rabay markaad intaad la dhagartanto oo kaydkii uu sameeyey mid la mida intaad la samayso aad kaga adkaato marka waa waa sifaatu madxin ammaan bay markaa noqotaa leanna waxay ku tusaysaa yaani foojignaan iyo awood ayay markaa faa'iidaynaysaa saas way macnaha waana qaabka qur'aanku alla ugu tilmaamay subxana wa tacaala sifaatka iyaga maalan wamakaruu wamakara allah iyagaa marka hore makrigay sameeye soo maa wamakaruu wamakara allah dhagar bay sameeyeen allana wuu dhagray dhagartii buu kaga reeyey waa sifatu madxin markaa maalan yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum iyagaa khidaaca isku dayey allana subxana wa tacala markaasuu kaga reeyey saas yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan ayagaa kaydka isku dayay isaguna alla subxaana wa tacaala markaasuu la isticmaalay wuuna kaga reeyey marka sidaasoo kale etoo mid ku dhagraya intaad la dhagartanto aad kaga rayso waxaa la yidhaha waxay noqotaa sifatu madxin bay noqotaa sifatu madxin laakiin mid aan kuba dhagrayninba haddii aad dhagarto waxaa markaa la yidhaahdaa khiyaana la dhaha khiyaana la dhaha maalan mid baa ku aaminay wuu kugu kalsoonaaday kalsoonidii intaad ka faa'iidaysatay baad markaa dhagartay taasoo kaleeto marka waa khiyaanadu ma aha marnaba ma noqoto sifatu madxin ma noqoto saas daraaddeed qur-aanka kuma soo aroorin alla lagu tilmaamayo subxaana wa tacaala yacni waxbuu khayaamaa maxaa khayaanadu waxay dhacdaa uun meel lays aaminay saas weyaan laakiin kaydkiiyo dhagartu waa ka gedisan yihin marka u fiirso qur-aanku siduu ilaahay sifaatkan ugu tilmaamay unbaa lagu gaabsan ayagoo la socdo qoladii keydka samaysay iyadoo la socoto baa muqaabilkeeda ilaahay keyd ku sameeyey saa unbaad ugu tilmaami kartaa yacni kaaduu fa kaadahum ullah khadacuu fa khadacahum ullah saasaa dhihi macnaa makaruu famakarahum ullah laakiin inaad magac madax bannaan ilaahay uga jeexdoo tidhaahdo ilaahay waa maakir maya waa khaadic maya maxaa yeelay maakirku ma macnihii waxaad ku wadaa ammaanta ahaa mise macnihii yani waxa weeye naqsiga ahbaad ku waddaa labadu waa soo geli karaan soo maa saas daraaddeed yani magac loogama jeexi karo ilaahi subxana wa tacala magac loogama bixin karo sifatulmakri laakiin oo muqaabilsan makri ay addoommadu sameeyeen taa ilaahay subxaana wa tacaala waa ku tilmaamaya macna saas weyaan marka intaasaa iyada lagu gaabsanaya maalan yani makriguu sameeye waxaa ka mid a ah alla subxana wa tacala hadaan mihaalo ka samayno kaleto kaleeto maalan qoladii yahuudda ahaa ee nebiyulaahi ciisa calayhi salaam inay dilaan isku dayey makri bay sameeyeen dhagar bay sameeyeen rasuul ilaahay inay dilaan bay isku dayeen allana wuu la magar yacni makri buu ku sameeyo wuxuu addoon addoommadii ka mida ama ardadii ciise ka mida ayuu shabihii ciise u sameeyey alla subxana wa tacaala ciisena waa qaaday markaasaa waxay dileen ayagoo ciise moodaya nin aan ciise ahayn nebi ciisena inaan ahayn bay dileen ayagu markaa waxay is leeyihiin nebi ciisaad disheen waa makri ilaahay ku sameeyey subxaana wa tacaala waxaa ka mid a ah maalan addoommadu markuu addoonka macsiyada iyo dembiga laga kari waayo in adduunyada loo furo loo raaxeeyo barwaaqo la siiyo caafimaad la siiyo ma aha in lagu jecelyahay waxaa la rabaa inuu ismoodo aleelahay maadaama waxanba lagu siiyeyba sidan aad tahay iyo waxaan hadays aada haysaa raalli lagaaga yahay saa inuu ismoodaa la doonaya la rabaa oo uu ku fogaado isagoo marka aan yacani ismoog oon iska warhaynin oo wixii ku mashquulsan si kadaa ah markaa in lagu qabtaa la doonaya marka waa kayd iyo makri alla ku samaynaya subxana wa tacala saas way macnaa marka alla subxaana wa tacaala waa makriya laakiin magartiisu waxay dhacdaa kaydkiisu wuxuu dhacaa khidaaciisu wuxuu dhacaa mid addoommadu ku kaceen markuu alla subxaana wa tacaala doonayo inuu macnaha uu ka qaalib noqdo macnaha ayb wa qowluu rabbi odhaadi subxana wa tacala wuuhi huwa shadiidu lmixaali ah, yacni sifaatkaas saddex qaybood loo qaybiyaa qayb waxaa la yidhahdaa waa sifaatu kamaalin biliطlaaq kamaal bay ku tusaan duubduub ahaanba iyoon waxba laga soo reebin waa sifaatkan soo maraynay samcigii basarkii naxariistii xubbigii waa sifaatu kamaal qaarna waa sifaatu naqsinoo dhimanaan bay ku tusayaan duubduub ahaanba ayaguna waa kuwa qur-aanku si toosa u diiday ilmaha oo ilmo la yeesho oo kaleeto hurdada oo kaleeto ilaa akhiri shariiga in ilaahay cid wax la wadaagta ay jirto oo kaleeto kuwaasi waa sifaatu naqsin qaarna labadaasay u dhexeeyaanoo dhinacna marna waxay noqdaan sifaatu naqsin oo markay sidaa macnaha faa'iideynaya in ilahay in lagu tilmaamo ma bannaana marna waxa weye waa sifaatu kamaal bay noqdaan oo in ilaahay lagu tilmaamo markaa waa bannaan tahay waa kuwan haddaan dul joogna saas saddex caqiibood bay sifaat ku qaybsamaan wa qowluhu ilahi odhada subxana wa tacala uu yihi wahuwa shadiidu lmixaali dhagartiisu mid ay daran tahay way alla subxaana wa tacaala wa qowluhu rabbi odhaadii subxana wa tacaala uu yidhi ayaa ka mida ah, wamakaruu way dhakreen wamakara allaahu allana wuu dhakray wa huwa alle khayrulmaakiriina inta wax dhagarta ayuu ugu khayr badan yahay ayb waa kooxdii nebiyullaahi saalix calayhi salaam isku dayey inay dilaan taqaasamuu billaahi lanubayitannahu uma lanaquulanna liahlihi maa shahidnaa mahlika ahlihi inay nebi saalex intay dilaan iyo isku dhaarsadeen aan dillo markaa kadibna dadkii uu ka dhashay aan dhahno meel uu ku halaagsamay iyo wax dili toona kama warhayno goobjoogna maanaan ka ahayn marka dhagar bay sameeyeen allana ugu dhagray subxana wa tacala wamakaruu wamakar allah way macna ayb marka nebi alle subxaana wa tacaala bay dilkiisa isku dayeen nebi alley dilkiisa isku dayeen waa dhagar waa khalad ay ku kaceen rabbi subxaana wa tacaala iyagana wuu dhagrayoo ficilkii ay ku kaceen baa wuxuu dhalay natiijo ah inuu ilaahay halaagay oo baabi'ey iyagii oo dhan makriga rabbi subxana wa tacala waa kaa mar saas man wa qowluhu rabbi odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi wa makaruu way dhagreen makran dhagar wa makarnaa waan dhagarnay annaguna makran dhagar baan dhagarnay walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aynan ogeyn iyagu dhagar bay ku kaceen annaguna waanu dhagarnay markaan dhagraynana ma oga buu rabbi yidhi subxana wa tacala waxba kama warhayaan laanna waa masaakiin wey macnaa yacnii iyagu inta qorshahoodaa iyo waxa ay dejisteen oo khayaanada iyo gefka iyo dembiga iyo ilaahay diintiisa ka hortaga iyo taasay dejisteen allana mid buu dejistay oo meel u taalla ta alla marka kama warhayaan subxana wa tacaala saas weyaan ayb wa qowluhu ilah odhadi subxaana wa tacaala uu yidhi innahum yakiiduuna way dhagrayaan kaydan dhagar wa akiidu anna waan dhagrayaa kaydan dhagar bal midkay dhagartiisu raysa halla ogaada wey marka saas weyaan yacnii waxay tilmaamaysaa dadka ilaahay diintiisa ka hor yimaado oo la dagaalamo oo ama dowlada ha noqdeen ama afraad ha noqdeen ama yacni kooxa ha noqdeen yacni iyagu qaabkii ay diinta ilaahay uga qaalib noqon lahaayeen bay qorshayaal u dejisanayaan dhagartoodu waa taa allana xaggiisa waxaa ka degan subxaana wa tacaala inuu fashiliyo waxay wataan macnaha saas weyaan wa qowluu ilah hd subxaana wa tacaala uu yidhi in tubduu khayran aw tukhfuuhu aw tacfuu can suu fa ina allaha kaana cafuwan qadiira aayadaha aan hadda so-alkaa wuxuu kaga soo baxay yacni sifaatka ah makriga iyo keydka iyo maxaalka waxaa iyadana la mid a ah sifatu alkhidaac oo iyadana uusan sheegin laakiin aayadaha qur-aanka kuso arooray ayb halkan wuxuu ka gudagelayaa hadda oo uu rabaa inuu iyadana tilmaamo sifaatka ah cafwiga makfirada qudrada iyo cizada sifaadkaasu hadda meesha ka gudagelaya alla wuxuu uhi subxana wa tacaala in tubduu haddii aad qarsataan khayran wanaag aw amase tukhfuuhu aad muujisataan aw amase tacfuu aad cafidaan can suu'in xumaan laydinku sameeyey iska cafidaan fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday cafuwan midkii dhaafa qadiiran oo awoodu ahaaday alla subxana wa tacaala macnaheedu waxa weeyaan haddaad wax khayra samaysaan oo aad muujisataan dadkoo idinla og laydinla arkayo laga warhayo haddaad samaysaan ama aad qarsataanoo khayr aan laydinla ogayn aad samaysaanoo adigu un keliya aad og tahay ama xumaan lagugu sameeyey aad iska cafido kulligeed waa khayr allana subxaanah wa tacaala wuxuu ahaaday cafuwan cafiye qadiiran awoodla-ah awoodla buu noqday alla subxana wa tacala labadaas siboye marka cafuwan qadiiran cafigu waa dhaafitaanka wixii lagugu sameeyey khaladkii lagaa galay ood iska saamaxday cafigu wey qadiirkuna waa qudradii bay oo awood wey labadaasi markay kulmaan bay madxi noqotaa ruux tabar waayey oon awood lahayn cafigiisu ammaan ma aha saas wey macana mid tabar waayey oo dantu ay meesha dhigtay waxba yani aan ka qaban karin wixii lagugu sameeyey wixii lagu sameeyey waxba ka qaban karin oon aar goosan karin cafigiisu waxba faa'iido saas ma leh laakiin cafiga ammaantii waxa weeyaan adoo kari kara oo awood u leh inaad aar goosato markaad iska cafido labadiiba alla lagu tilmaamay subxana watacala labada sifa saasaa loo talmin loo kulminaya macna yacni ina allaha fa ina allaha kaana cafuwan qadiiran cafigiisu kama imaanin cajzi ee wuxuu ka yimid yacni qudra awood isagoo leb haddana alla iska cafin subxana wa tacala saas ayb wa qowlii ilah idhahdii subxaana wa tacala ayaa ka mid ah waliyacfuu ha cafiyeen walyasfaxuu ha dhaafeen alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfira allahu inuu ilaahay dhaafo lakum idinka idiin dhaafo wallahu allana kafuurun midkii dhaafoyo raxiimun oo naxariista ayaddana waxay ahayd waxay ku soo arortay qisadii qisatu lifki xaadiatulifki been abuuradkii lagu sameeyey guriga nebiga sal lay slam iyo xaaskiisa aayaadkii lagu tacliiqinayey bay ku soo aroortay marka waxaa ka mid ahaa raggii been abuuradka ka qayb qaatay caaisho lagu been abuurtay nin la odhan jiray musdax ibnu uthaatha oo saxaabi ahaa abuubakr sidiiq habaryatiina ay dhashay habaryartii baa dhashay gabadha wax laga sheegayana waa xaaskii nebiga sal ly wasalam waana abuubakar gabadhiisii wey marka ninkii dadkii ka qayb qaatay buu ka mid ahaa musdax abubakar markii been abuuradkii guriga nebiga sal lla alay slam lagu been abuurtay oo caaisha lagu yacnii ay kuwa munaafiqiinaya qaar muslimiin oo macnaha la khalday iyo ay ku sheegeen inay zinaysatay oo khaladkaasi macnaha wax weeye ay dad badan ku dhaceen allana uu qur-aan soo dejiyo wixii inaysan waxba ka jirin la caddeeyey ayuu markaa kadib abubakar sidiiq wuxuu ku dhaartay inuu musdax ninka la yidhaahdo oo gurigiisa ku taxnaa oo isagu nafaqayn jira oo biili jiray inuu biilkii ka goosanayo maadaama uu darro ku kacay isagoo qaraabo la ahaa qaraabtinimadii ma ilaalinin yani waxa weyaan maaratay ma ilaalinin ixsaankii iyo wanaaggii iyo samafalkii loo samaynaya ma ilaalinin abubakr sidiiq marka wuxuu hi bas baad iga tahy meesha kaleed aadaysa aad go-aankaasuu ku dhaartay macnaa tiibuu marka rabbi subxaana wa tacaala abubakr sidiiq laga waaniyo waxaa la yidhi walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fii sabiili اllah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum wallahu hafuuru raxiim ha ku dhaaranina yidhi dadka masaakiinta ahee guryihiina ku nool wax siinayseen inaad wixii ka goosataan ha ku dhaaranina walyacfuu ha iska cafiyeen buu alla yidhi subxana wa tacaala iska cafiye khaladkay galeen iska dhaafa walyasfaxuu ha ka jeedsadeen safxiga waxaa la yidhahdaa inaad khaladkii lagugu sameeyey sheegsheegitaan xataa inaadan u yeelanin cafigana waxaa la yidhaahdaa inaadan ciqaabin ciddii kuu geysatay saas man cafiga macnaha waxa inaad ciqaabtii ka saamaxdo safxigana waxaa la yidhahdaa inaad isagoo dhanba iskaga jeesato aadan xataa qalbigaaga iyo carabkaaga iyo kulli aad ka ilaaliso waliyasbaxuu alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn buu alla yidhi subxana wa tacaala an yakfir allaahu inuu ilaahay dhaafo lakum idinka inaahay inuu ilaahay idiin dembi dhaafo sooma rabtaanoo ma jeclidin jawaabtu waa haa wallaahu alle khafuurun midkii dhaafoy raxiimun oo naxariista yacani waa dhaafe naxariista ah alle subxana wa tacala marka saa yeele wey abubakar sidiiq markiiba waa hoggaansamay oo dhaartiisii wuu ka laabtay biilkii iyo nafaqadiina wuu u sii waday ninkii saxaabiga ahaa saas macna ayb wa qowluhu ilahay odhaadiis subxana wa tacala marka maxalushaahidku waxa weeyaan yacni sifatu lmakfira gufraan demidhaaf iyo sifatu raxma iyo laba magacoo kafuur iyo raxiim labadaa magacoo alla subxana wa tacala uu leeyahy wa qowluhu rabbi odhaadii subxana wa tacaala uu yidhi ayaa ka mid a ah, walilaahi ilahay bay u sugnaatay alcizatu cizada ilaahay baa iskale walirasuuli rasuulkiisay u sugnaatay walilmu'miniina iyo mu'miniintay u sugnaatay aayaddanina waxay ahayd munaafiqiintii baa loogu jawaabayey ah. yacni waa kuwii odhan jiray markii nabigu sal lla alay wasalam uu duulaanka u baxay oo maqnaa lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal cabdullaahi ibnu umayi ibnu saluul ayaa ku dhaartay haddaan madiino ku laabanno walla midka ciziga badan oo ay ku wadaan munaafiqaas inuu ka saari doonaa magaalada madiino midka dulliga badan oo ay ku wadaan nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaase loo jawaab waxaa layidhi dulliga iyo ciziga labadooda mid mid walba meeshaad dhigteen ma aha meeshaad dhigteen ma leh ciziga ilaahay baa iskale rasuulkiisaa iskale marka xigtana mu'miniintaa iska iskale amaa munaafiqiinta iyo gaaladu cizi male way macnaha cizigaad isa siiseen ma lihdin saasaa loogu jawaab alla ugu jawabay subxana wa tacala cizigu marka ilaa saddex qaybood baa la yidhaahdaa yuu ku yimaadaa cizatu اlqadri waxa la yidhahdaa yacni qadarka iyo sharafka ciziga waa lagu tilmaamaa oo waxaa la yidhahdaa fulaanun casiiz waa mid sharaf leh waa la yidhahdaa waxaa kaloo lagu tilmaamaa cizatu alqahri waalhalaba yacni awood iyo ka adkaansho ka gacan sarrayn aad cid walba ka gacan sarraysana ayadana cizada waa lagu tilmaamaa oo waxaa la yidhahdaa fulaanun casiiz idaa kaana haaliban calaa kayrihi markuu isaga wixii ka soo hadhay ka adag yahay baa la yidhahdaa casiiz waxaa kaloo yidhahdeen cizatu alimtinaac ayadana waa macnaha saddexaad cizatu limtinac macnaha waxa weeyaan waa awood keenaysa wax kastoo ku yimaada inuu iska celiyo naqsiga wixii ku imaan kara inuu iska celiyo ceeb inaysan ku imaan karaynin awood kaloo ku imaan karta inaysan jirin ciisatulimtinaac baa la yidhahda saddexdaba waa soo gelaya saddexdaba ilahay baa iska iskale subxana wa tacala dayib rasuulka iyo mu'miniintu cizigay leeyihiin iyo ciziga rabbi subxana wa tacaala magac unbaa ka dhexeeya mooye yacni xagga kayfiyada iyo qaabka isku mid maaha maxaa yeele cizada yani nebiga iyo mu'miniintu waa makhluuq cizadiisa waay marmar baa laga yaabaa xikmad rabbi subxaana wa tacaala uu ka leeyahay daraaddeed cizadoodu inay macnaha wax weeyaan awooddoodu inay meeshii la rabay gaadhi weydo oo laga adkaado waa suurtagal marmar waa tii dagaalkii uxud base laguma yani wax ma soo gaadhin dagaalka qaybtiisa dambe rasuulka sal lla alay waslam iyo saxaabada waa lagaga adkaaday haddana ummaddaasi waxay tusaysaa cizada makhluuqu inuu naqsi geli karo marmarka qaarkood laakiin ilaahay cizadiisa subxaana wa marnaba iyada naqsi ma geli karayo taasay ku kala tegayaan macnaha marka magaca unbaa ka dhexeeya laakiin isku mid maah saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa laa yalzamu min itifaaqi alismayni an yattafiqa almusamayaani labada magac hadday iswaafaqaan kama dhalanayso oo kama laasimayso inay labada magaca iska leh labada magac labada ka leh inay iswaafaqaan oo isku mid yihiin kama dhalanayso saas maana yani maalan adiga makhluuq baa lagu dhahaa xasharaadka cayayaanka yararkaana waxaa la yidhahdaa makhluuq baa la dhahaa makhluuqnimada idinka dhaxaysaay ma keenayso inaad isku mid tihiin boqol kiiba boqol dhinac walba inaad iskaga mid tihiin isku awoodtihiin isku tabartihiin isku midab tihiin isku yani waxa weyaan maarata qaab u taallaan ma keenayso marka yani itifaaqu lmusamayeyni laa yalzam minhu itifaaq waxaan dhihi laha itifaaqu lismayni laa yalzam minhu itifaaq almusamayeyni saas wey macnaha ayib walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin wa qowli ibliisa aayaddaasi marka waxay sugtay cizada sifatulciza ayay ilaahay u sugtay subxana wa tacala wa qowluhu ilahay odhaadiisa ayaa ka mid a can ibliisa isagoo ka sheekaynaya uu yidhi qaala wuxuu idhi ibliis fabicizatika rabbigo cizadaadan ku dhaartaye la'uqiyannahum walle inaan baadiyayni aadam carruurtiisa ajmaciina xaalay idin yihiin waxay ahayd markii uu diiday nebi aadam calayhi salaam inuu u sujuudo oo allah subxaanah wa tacaala uu ku xukumay lacnad naxariistiisa in laga fogayo cadaab loo laazimiyey yaani loo waajibiyey markaasay ahayd markaasaa wuxuu yidhi fabicizatika la'uqiyannahum ajmaciin cizadu marka waa sifo ilaahay subxaanah wa tacaala saas daraaddeed buu ibliis ugu dhaaranaya maxaa yeele ilaahay sifaadkiisa waa lagu dhaaran karaa ah, shaygu inuu sife ilaahay yahay waxaa ku tusaya haddii lagu dhaarto macnaha sife ilaahay wey saas manaa maxaa yeele sifaadka ilaahay rabbi sida loogu dhaaran karo baa sifaadkana loogu dhaaran karaa maalan ilaahay hadalkiisa qur-aanku waa hadalka ilahay soo maha waa sife ilaahay waa lagu dhaaran karaa laakiin rasuulka ma lagu dhaaran karaa ilaahay iyo rasuulka ma ma la dhihi karaa maya laguma dhaaran karo maxaa yeele dhaartu ilaahay keliyita iskale subxana watacaala cid kale laguma dhaaran karo waalid baan lagu dhaaran karin rasuul baan lagu dhaaran karin cid kaloo lagu dhaaran karo ma jirto macnaha ilaahay iyo sifaadkiisa ayaa lagu dhaaran kara laakiin ilaahay subxana watacala isagu awooddu wuxuu u leeyahay makhluuqiisa kii uu doono inuu ku dhaarto qoraxduu ku dhaaran dayaxuu ku dhaaran samaduu ku dhaaran yani waxa weyaan maaratay wux doonuu ku dhaaran kara alla subxana wa tacaala saas wey macnaha ayib qaala fabicizatika la uqyanahum ajmaciin waxaa qariib ah ibliis ninka la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala inuu sifo leeyahy waa ogolyahay sifatu lciza ilahay waa u ogolyahay ibliis qolo muslimiinta ka midana ma ogolo ilaahay inuu cizo leeyahy sifatulciza waa u diideen bal u fiirso ibliis waa ogol yahay ilaahay inuu cizo leeyahy bal sifatulcizo ilahay leeyahy buu ku dhaaranaya qolyihii firaqdii luntayna waxay leeyihiin cize ilahay laguma tilmaami karo wa qowluhu ilahi odhahdii subxana wa tacala ayaa ka mid ah. halkaa marka wuxuu kaga soo baxay sifaadkii dhowrka ahaa en soo sheegnay sifatulcafwi sifatulmakfira iyo sifat اlqudra wa sifat اlciza intaasu kaga soo baxay halkana wuxuu ka gudagelayaa yani waxaa la yidhaahdo inuu ilaahay usugo subxaana wa tacaala magac ihbaat اlsmi lilahi tabaaraka wa tacaala wa nafyu اlmili canhu yani ilaahay oo ismi loo suga waxa la yidhaahdo in lala mid yahay oo lagula mid yahay magacyadiisa ama daatadiisana laga anfiyo loo diido ayb wa qowluhu rabbi odhaadii subxana wa tacala baa ka mida tabaaraka waxaa kor ahaaday ismu rabbika rabbigaa magiciisa tabaaraka dha waxaa barako batay ismu rabbika rabbigaa magiciisa khayr batay oo barako batay rabbigii diljalaali weynanka u saaxiibka ahaa walikraami iyo karaamaynta maamuusidda u saaxiibka ah macnaha yacni magaca rabbi ayaa barako batay barako batay waxaa laga wadaa magaca rabbi subxaana wa tacaala shaygii lagu xusaayey wuu barakoobaa saas cuntada markaad cunaysa bismi illaahi haddaad tidhahdo shaydaan kula cuni maayo way kuu barakoobi markaad weysaysanayso bismi haddaad tidhaahdo weysadii way barakoobi wahaakada markaad reerkaa u galmaanayso bismi allaahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtana haddaad tidhaahdo oo habeenkaa ilmo lagaa siiyo galmada ilmahaasi shaydaan dhibi maayo sida nabi noo sheegay sal lay slm waa barakada bismillaahi illaahi wey markaad musqusha gelaysa bismillaahi haddaad tidhaahdo yacani shayaadiinta dhex degan ee lab iyo dhadig kale ku dhibi maayaan marka bismillaahi tabaaraka smu rabbika barakadiisaa batay wey magaca ilaahay waa barako badanya shay loo qabtaay waa barakoobaya man saas tabaaraka waxaa yacnii barako batay ismu rabbika rabbigaa magaciisa diljalaali allihii weynaanta u saaxiibka ahaa waalikraami iyo karaamaynta ikraamka waynu soo sheegnayo isaguna rabbi wuxuu mudan yahay in la karaameeyo oo karaamayntiisu waxa weeyaan in la adeeco oo aan la caasiin isaguna wuu karaameeyaa addoommadiisa wanwanaagsanoo karaamayntiisa uu karaamaynayo waxa weye macnaheedu wuu maamuusaa oo adduunkana rabbi subxaana wa tacaala hiilo iyo awoodsiin iyo hanuunin iyo khayr uu siiyo ayuu rabbi subxaana wa tacala ku maamuusaa aakharana jannadiisu ku maamuusay alla subxana wa tacala iyo naxariistiisa saas wey macna ayb wa qowluhu ilah odhadi subxaana wa tacaala uu yidhi ayaa ka mida ah, facbudhu alla caabud wastabir sabir licibaadatii cibaadadiisa ku sabir hal taclamu miyaad og tahay low isaga samiyan wax la magaca ah, rabbigaa keligii caabud cibaadadiisana ku sabir maxaa yeele cibaadadu waa shay naftu intaysan la qabsanin oon u laylyamin ay macnaha ay ka cararto naftu ka dida naftii yani cibaadada way karahaysan lanna shaydaan baa lukuleh marka ku sabir oo ku xabis oo naftii ku celi oo ku qasab oo si ay macnaa waxa weye ula qabsato marka dambe wastabir licibaadatii cibaadada alla subxana wa taala iyo caabuditaankiisa ku sabir hal taclamu miyaad og tahay lahu alle samiyan mid la magaca horaan usoo sheegnay samiyantaa yacni mid la mid ah waa la dhihi karaa oo waxay noqonaysaa marka dhinac walba mid kala mid a ah miyaad og tahay waa su'aal laakiin nafyi baa laga wadaa Ah, istifhaam bimacnaa nafyi waay yani laa taclamu lahu samiyan waay wax la mid ah uma ogid maba jira wax la mid ah alla subxana watacala ama mid la magacah oo rabbi subxana wa tacala magacyadiisa wax la wadaagaayo ma uu jiro oo samiyiga waxaa la yidhahdaa midkaad isku magaca tihiin ood magaca wadaagtaan macnaha ayib walam yakun ma ahaanin lahu ilaahay kufu'an mid uu u dhigmo axadun ruuxna ruuxna uma dhigmo alla subxaana wa tacala oo kuf uma aha oo lamid ma aha rabbi subxana wa tacaala taasina waxa weeyaan yani nafyu alkuf'i can illaahi tabaaraka watacala sifadaasi sifadaasay in loo diido alla subxaana wa tacaala inuu kuf yeesho in la diido oo la anfiyo maxaa yeeley horaan u soo marnay sifaatku waa laba qaybood sifaatun manfiya wa sifaatun muhbata soo ma sifaad ilaahay loo sugayo iyo sifaad loo diidayo tani marka waa sifaadkii loo diidayay wey oo ah inuu ilaahay kuf leeyahay mid la mida uu jiro mid u dhigma uu jiro mid arrinkaa inaad anfido diidda wey macnaa saas wey walam yakun ma ahaanin lahu ilaahay kufu'an an miduu u qalmo ama u dhigmo axadun ruuxna ilaahay uma dhigmo subxaana wa tacaala oo lamid maaha macnaa lama sinna wa qowluhu alla odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahay ha yeelina andaadan kuwa la mid ah walxaal antum idinku taclamuuna aad og tihiin inuusan ilaahay kuwa la mida lahayn idinkoo og oo ka warhaya inaysan jirin wax ilaahay la mida haddana kuwa la mida ha samaynina ha yeelina kuwa ilahay la mida subxana wa tacaala waxaa laga wadaa xagga cibaadada waxay ku timid yacni rabbi keligii caabuda oo cibaadada isaga khaaska u ah ee gooni uu u leeyahay cid kale ha la wadaajinina oo kuwa aad cibaadada ilaahay wax ka siiseen waxay la mid noqonayaan sidii waxay noqonayaan kuwo isaga la mid oo kaleeto saas way macanaha macnaheedu ma aha inay rumaysnaayeen dhagaxyaantay caabudayaan iyo asnaamtay caabudayaan mayna rumaysnayn awoodda ilaahay oo kale inay leeyihiin saas bal waxaaba ka mid a ah waxyaala dhihi jireen labayka laa shariika laka ilaa shariikun huwa laka tamlikuhu wamaa malak macnaha waxa weeyaan shariik ma lihid mid wax kula wadaaga ma lihid ilaa mid wax kula wadaago ood adigu leedahay adigaa iska leh waxna waa kula wadaaga saas macnaa ilaa shariikun huwa laka adaa iska leh tamlikuhu adigaa isaga laftiisa lahoo mulkigaagu ku jiraa wamaa malaka isaguse waxba gacanta kuma hayo wax walba gacantaaduu ku jiraa isaguse waxba gacanta kuma hayo marka inayna waxba gacanta ku haynin asnaamtooda oo ayna awood lahayn way ogaayeen maxaa u geyn jiray marka maxaa u geyn jiray keliyeeta waxay rumaysnaayeen inay ilaahay u sii dhowaynayaan asnaamtan asalkeedu dhagaxyaan weye laakiin nooc awoodoo waxay siiyeen ah ay u ictiqaadiyeen inay u dhexeeyaan iyagiiyo rabbigood subxaana wa tacaala oy codsigooda ilaahay usii gudbiyaan macnaha saas weeyaan ayb marka andaad saasaa loogu tilmaamay andaad shaygani niddi wuxuu noqon karaa maalan haddii aad midkan qabriga ku jira aad rumaysan tahay inuusan ilaahay la mid ahayn ilaahna ma aha awood inuusan lahaynna waan ogahay laakiin waan u sujuudayaa ama waxbaan u gowracayaa ama waan baryayaa intaa haddaad samaysaba niddi baad ka dhigtay maxaa yeele falaa tajcaluu lilaahi andaadan macnaha cibaadada ilahi waxa ka siinina saas weyaan falaa tajcaluu lilaahi andaadan kuwa la mida ah ha samaynina walxaal antum idinku taclamuuna aad ogtihin inaysan jirin kuwa alla la mida ah, subxana wa tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah borbihi subxana wa tacaala man yattakhidu kuwa samaysanaya min duuni illaahi alla sokadii andaadan kuwa alla ay kala mid dhigeen yuxibuunahum kuwaasoo ay jecel yihiin ka xubillaahi ilaahay jacaylkiisoo kale yacni waxay samaysanayaan kuwo ay ilaahay kala mid dhigeen oo isagoo kale ay ka dhigeen waa asnaamtii waa dhagaxyaantii waa madaxdii waa ilaa akhiri waxyaalaha la raacsan yahay kuwaasoy u jecel yihiin sida ilaahay loo jeclaadoo kale jacaylku waxaa la yidhahdaa waa aslu ta'alluh baa la yidhahdaa yacni cibaadada ilaahay la caabudayo waxaa asal u ah xubbiga jacaylka ilaahay jacaylkiisa jacayl wuxuu leeyahay aan lala wadaagin makhluuq la wadaaga uusan jirin yani xataa rususha iyo mu'miniinta iyo jacaylka ay kugu leeyihiin inaad jeclaato iyo ka ilaahay waa kala gedisan yahay ka alla subxaana wa tacaala isagaa asal u ah jacaylkaa nabigeenna jecelahay sal alay lay waxaan u jeclaanaynaa yacni rabbi subxaana wa tacaala jacaylkiisa dartii baan u jeclaanaynaa mu'miniinta jacaylka aan jeclaanayno waxaan u jeclaanaynaa ilaahay dartii baan u jeclaanaynaa marka jacaylka rabbi baa asal u wadaa ta kale alle jacaylkii subxana wa tacala wuxuu kaga dinya jacayllada kale jacayl waxa weeyaan haddana dhanka kale cabsi ka wata dhinaca rajuu ka wataa dhinacna cabsi buu ka wataa hal shay oo makhluuq ah ood jeceshahay haddana aad ka cabsanayso ma jiri karaa haddaabaad shayga ka cabsanaysaba waad nici saasaa lagu yaqaanaa laakiin waan jeclahay waana ka cabsanayaa ma kulmin kartid rabbigi bayse ku kulmi karaan subxana wa tacaala adoo cabsanahayo amuu ku ciqaabaa amau ku cadaabaa amau kuu cadhoodaa adoo ka cabsanaya ayaada haddana dhanka kale jeceshahay oo rabbi subxaana wa tacaala jacaylkiisu qalbigaa ka buuxa macnaha marka jacaylkii cibaadada lahaa caabuditaanka lahaa oo sujuudidda lahaa waxweydiisiga lahaa jacaylkii noocaasoo kaleha ilaahay uu goonida ahaa bay asnaamtooda iyo dhagaxyoontooda siiyeen saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala marka andaadan waa eedayn iyagaa la eedaynaya arrinkaas inuusan bannaanayn baa la tilmaamayaayo iyagaas lagu dhaleecaynaya macnaha qolyihii saa sameeyey ayb wa qowluhu alla odhahdii subxana wa tacaala uu yidhi waqul ilxamdu lilaah halkaa wuxuu kaga soo baxay ilaahay subxaana wa tacaala oo uu ismi u sugay iyo aayaadka intooda badanoo ka anfiyey alla subxaana wa tacaala waxa la yidhaahdo inuu leeyahay mathiil mid la mid a inuu mid la mida maxaa yeelay yani kufu'anta iyo andaadda waa isku macno dhow yihin saas macnaa kulligoodna waa sifaat manfiya sifaat salbiya ilahay subxana wa tacala loo diiday wey mana maa yele waa sifaatu naqsi waa halkan wuxuu ka gudagelayaa sifo kale oo iyadana sifaadka ilaahay loo diido ka mid a oo sifaadka salbigee in la diido oo ruuxu inkiro ay waajib tahay ka mid a maxay tahay sifadaasi waa sifatu nafyi shariiki can illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay in cid wax la wadaagto ay jirto waa in iyadana aad diiddo masalan daatadiisa in lala wadaago waa inaad diiddo sifaadkiisa iyo magacyihiisa in lala wado waa inaad diiddo cibaadaadka isaga khaaska u ee uu leeyahay in lala wadaago waa inaad diiddo mulkiga iyo boqortooyada in lala wadaago waa inaad diiddo nafyu shariik taasay aayaadku ka hadlayaan macnaa soo socda alla subxana wa tacala wuxuu ihi waqul waxaad tidhahdaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ammaan ilaahay baa iskale iyo dhammaystirnaanteed alladii allahaasoo lam yattakhid aan samaysanin waladan ilmo waa sifatu nafyin sooma ilma male ilaahay subxaana wa tacaala yani waxaa lagu radinayaa baan idhi yahuudda oo yidhi cusayr wiil ilaahay buu ahaa iyo nasaarada oo yidhi ciise wuxuu ahaa wiil ilaah iyo mushrikiintii carbeed oo yidhi malaa'igtu gabdho ilaahay bay ahayd intaasoo dhan baa lagu radinaya lam yattakhid waladan wax ilmo a ah ma yeelanin walam yakun mana ahaanin lahu ilaahay shariikun mid la wadaagaayey filmulki boqortooyada dhexeeda mid la wadaagaana ma jiro wax la wadaagana ma jiro mulkiga waxaa laga wadaa abuurista makhluuqan cidina lama wadaaginoo gacan kamayna geysanin ayb gacan ku haynta makhluuqana cidina lama wadaagto cid uu uu dhiibay intaa adigu hay oo adigu maamul ma jiro maamulka kownka iyo makhluuqaadka iyo taladoodii iyo midka la dilayay iyo midka la noolaynayo iyo ka wax la siinayo ka loo diidahayay iyo cid uu iyadana la wadaagto ma jirta isagaa goonila allah subxana tacala saas macna yacni waxay diidaysaa caqiidada ah in allah subxaana wa tacaala ama lala wadaago maamulka ama abuurka lala wadaago ama talalada lala wadaago taasoo dhan bay macnaha dii rumaysayin kutubta qaarkeed ku qoran kutubtan dariiqooyinka suufiyada in ilaahay subxaana wa tacaala uu kownka maamulkiisa u dhiibay alkawthu lacdam waxay yidhahdaan alqawth alacdam yacni qawth alacdamka waxaa la yidhahdaa awliyada waxay yidhahdaan darajaad bay kala leedahay nin baa ugu weyn awliyada oo madaxda awliyada ah rusul acdam kaasaa la yidhahda inta badan waxay ku tilmaamaan sheekh cabdiqaadir aljilaani bilmunaasaba sheekh cabdiqaadir aljilaani ma ahayn yani waxyaalahan been abuurad fara badan baa lagu samey nin sheekho wuxuu ah caalim ah hawthul adduunka maamulkiisa waxa uga hooseeya bay yidhaahdaan afar qudbi alaqtaabu alarbac ay dhahaan afar qudbi baa uga hooseeya afartaa qudbi waxaa ka hooseeya yidhaahdaan yacnii toddoba toddobada qaaradood bay kala joogaan oo mid walba qaarad buu ka taliyaa afartaa waxaa ka hooseeya afartan ay ku magacaabaan buddalo iyo nujabo oo iyaguna macnaha waxa weeyaan kuwaa ka sii hooseya macnaa baarlamaankii oo kale way male qaab macnaha waxa weeye dimuqraati oo kale u dhisan yihi marka waxaasoo dhan wax ka jira male khuraafaad wey wax ilaahay kownkiisa la maamula oo awood leh oo qayb ka mida loo dhiibo layidhi adugu qaybtaa u tali ma jiro rabbi subxaana wa tacaala wax la wadaagana ma jiro keligii baa kownkiisa maamula alla subxana wa tacala saas weyaan ayb nin uu wax u dirsaday waa meesheeda oo uu yidhahdo hawshaa soo qabo matalan malaa'igtoo kaleeto malakul jibriil waxaa loo sii dhibaya waxyiga gaarsii baa laleeyahy nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh matalan israafiil oo kale waxaa loo xilsaaray waxaa laleeyahy adiga buunka afuuf markii xilligu gaadho hawl baa loo xilsaaray ma aha marka in awood buuxda la siiyey oo awooddii rabbi subxana wa tacala uu la wadaaga ma aha gacan ilaah iyo maamulkiisu ku jira macnaa walam yakun ma ahani lahu alle shariikun mid la wadaaga filmulki walam yakun mu uusan ahaanin lahu alle uma ahaanin weliyun mid u kaalmeeya min adulli dulli daraaddii dulli ku dhacay daraaddii mid ugu kaalmeeya male alla subxana wa tacala weliga waxaa la yidhahdaa bimacnaa kaaliye tabardarro ku dhacday dulli ku dhacay yacni waxa weeyaan dulli gaadhay cid uga kaalmaysa ma jirto alla subxana wa tacala maxaa yeele dullima ma gaadhaba soo maha likamaali cizatihi wa kamaali qudratihi buusan alla subxana wa tacaala aynan u gaarhi karin waxa la yidhahda dulli mar hadduusan dulli iyo gaarhi karinna uma baahna alla subxana wa tacaala cid u kaalmaysa macnaha wa kabirhu weyney alla subxaana wa tacaala takbiiran weyneyn ayb aayaddaa marka waxay faa'iidaysay sifaatu nafyin kulligeed waa sifaatu nafyin sifaat salbiya waa ilaahay oo welad loo diido alla oo cid wax la wadaagta la diido alla oo subxaana wa tacaala cid u kaalmaysa ama u hiilisa la diido waa sifaat salbiya kulligeed saas macana wa kabbirhu weynay alle takbiiran weyneyn yacnii afka carabkaaga ka weynay allahu akbar qalbigaaga ka weyneeyo ha ku weynaado qalbigaaga yacnii addimadaadii xubnahaaga ka weyneeyo wax rabbii weynaynayo uu jecel yahay mooye wax kale ha samaynayo wakabirhu takbiiran saas ayb wa qowlii tacaala ilahi odhahday subxana wa tacala uu yidhi yusabbixu lilaahi ilaahay waxaa u tasbiixsanaya maa fi samaawaati waxyaalaha dhulalyaal ku dhex sugan wamaa fi lardi waxyaalaha dhulka dhexdiisa ku sugan lahu isaga keligiibuu u sugnaaday almulku boqortooyadu walahu keligiibuu u sugnaaday alxamdu mahaddu wa huwa isaguna calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awoodoway wax walboo dhulka ku dhex nool dhulka dhex jooga dheh ama ha noolada mayso noolaanayn ama makhluuq kasta oo yacni cirka joogo xagga sare joogaaya ilaahay bay nasahayaan subxana wa tacaala tasbiixdu ma sifatu ma sifa salbiya mise waa siba sifa muhbata waa sifa salbiya leanna ilaahay bay u diidaysaa subxaana wa tacaala wax walba oo naqsi ah waa sifaadka yacni diiddada ah oo alla u diidaya ka nasahaya ka hufaya ceebta saas weyaan alla marka waxaa ceeb ka hufaya kala dhimanaanoo dhan waxaa ka hufaya naqsi waxaa ka hufaya wax walba oo kor ku nool ama hoos ku nool dhulka ku nool ama samaawaad ku dhex nool makhluuqoo dhan wey macnaha makhluuqoo dhan baa ilahi subxana wa tacala nasahaya ayib say u nasahayaan waa tii aayaddu ay tusabbixu lahu asamaawaatu asabcu waalardu waman fiihinna wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum idinka un baan garanaynin say ilaahay ugu tasbiixsanayaane makhluuqan oo dhan ilahay bay ugu tasbiixsanayaan subxana wa tacala saas weyaan ayb lahu lmulku walahu alxamdu halkan wey meesha aayadda hadda loo deliishanayo keligii baa mulkiga iskale ma haddana keligii baa iskale wax walbana isagaa awooda alla subxana wa tacaala marka yacni waa alla subxaana wa tacaala oo loo sugo laga anfiyo in mulkiga lala wadaago ama wax lala wadaago ayay aayaddu faayide xagey ka faa'iidaynaysaa lahu lmulku yaa waxay faa'iidaynaysaa keligii baa mulkiga iskale keligii baana xamdiga iskale lalama wadaagoyo markaa macnaha ayb wa qowluhu rabbi odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi wa tabaarak tabaaraka waxaa kor ahaaday ama weynaaday alladii midka nazala soo dedejiyey alfurqaana midka kala saaraha ah waa qur-aanka kala saare muxuu kala bixiyaa wuxuu kala bixiyaa oo kala saaraa xaqii baatilka wuxuu kala saaraa xalaashiiyo xaaraamta wuxuu kala saaraa muuminka iyo kaafirka wuxuu kala saaraa waxyaalaha dadka dhibaya iyo waxyaalaha dheefinaya wax walbuu kala bixiyaa qur-aanka saasoo macnaa nazala wuxuu soo dejiyey alfurqaana midka kala saara calaa cabdihi addoonkiisa dushiisa ku soo dejiyey waa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh horaan soo sheegnay rasuulka sal ly wasalam yacnii addoonnimo in lagu tilmaamaayo ammaan bay u tahay bal maqaamaadka ugu sarreeyaa addoonnimo lagu tilmaamay maqaamu wuxuu ahaa markii nebiga la dheelminayay subxaana aladii asraa bicabdihi maqaamka labaadna waa maqaam ulwaxyi wey oo waxa wey waatan tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi marka addoonnimadu cabdinimadu waa sifatu kamaal bay u tahay binu aadamku kullamaa yacnii sida loogu kala fiican yahay addoonnimada baana loo kala fiican yahay inna akramakum cinda allaahi atqaakum soo maah yacni waxaa idinku karaamo badan midka idinku cabsi badan oo alla subxana wa tacaala cabsidiisa idinku badi ayb maxaa loogu soo dejiyey liyakuuna inuu ahaado daraaddeed yacnii addoonkaasi inuu ahaado nadiiran middiga lilcaalamiina uunka mid u diga si uu u noqdo waxaa loogu soo dejiyey furqaanta si uu ugu digo insiga iyo jinniga oo uu gaadhsiiyo digniin ah war cadaab ilaahay baa soo socda ciqaabtiisaa dambaysa iska jira ka tabaabushaysta ka diyaar garooba digniinta inuu gaadhsiiyo daraaddeed baa loogu sii dhiibay alladii allahaasoo midka soo dejiyey furqaantaasaa ah marka lasii tilmaamaya oo alla ah alladii allahaasoo lahu isaga keligii uu sugnaaday ay u sugnaatay mulku samaawaati ciraryaalka mulkigooda waalardi iyo dhulka mulkigiisa oo walam yattakhid aan samaysanin waladan ilmo oo walam yakun uusan ahaanin lahu isaga shariikun mid la wadaaga filmulki boqortooyada mid la wadaagana uusan jirin oo wa khalaqa abuuray kulla shayin wax walba oo faqadarahu simay taqdiiran simid ama faqadarahu jaangooyey taqidiiran jaangooyn ayb macnaheedu waxa weeye alla subxaana wa tacaala allaha soo dejiyey qur'aanka waa midkaa samaawaadka iyo dhulalkaba mulkigooda iska leh boqortooyadooda iska leh maamulkooda iyo taladooda iska leh waa midka aan ilmo samaysanin mulku samaawaati waalardi marka waa sifa yacni hubuutiya ama sifa muhbata wey maxaa yeelay mulki ilaahay loo sugo way subxana wa tacaala walam yattakhid waladanna waa sifa salbiya ama sifa manfiya ilaahay loo diiday subxana wa tacala sifatu naqsin waay walam yakun lahu shariikun fi lmulkina waa iyaduna waa sifa manfiya ilaahay oo shariiga loo diido cidda wax la wadaagta macnaha wa khalaqa kulla shayin wax walbuu alla abuuray waa sifa muhbata oo waa sifatu lkhalqi ilahay inuu subxana wa tacala ku tilmaaman yahay abuuris inuu wax abuuro faqadarahu taqdiiran iyadana waa sifatu yani ihbaadoo allah subxaana wa tacala lagu tilmaamay inuu wax qadaro taqdiirta marka meeshan waxaa laga wadaa baylen laba macnoba waa suurtagal qadarahu taqdiiran wuu jaangooyey waxbuu qadaray markii hore yacni waa qorshayntaa la dhaha qorshaynta markii hore intuusan abuurka samaynin buu rabbi subxaana wa tacaala wax walba jaangooyoo qadaray markaa kadib buu abuurka sameeyey macnaha haddii aayadda lagu wado waxay noqonaysaa inay aayaddu sidan hadda ay u kala horraysa aynan ahaynoo faqadarahu taqdiiran taa waxay ka horraysaa khalaqa kulla shayin maxaa yeeley jaangooyadu waxay ka jaangooyada horraysa marka kadib baa waxaa timaadda abuuristu markaasay timaaddaa haddii macnaha lagu wada saasay noqonaysaa macana macno kalea la odhan karaayo uu sheekh ibnu cuthaymiin rajaxayo faqadarahu waxaa laga wadaa bimacnaa simid markuu abuuray kadib uu shay walba sidii uu u rabay inuu abuuro u simay alla subxana wa tacala faqadarahu markaasuu simay taqdiiran simid khalaqa fasawaa oo kale la mid tahay marka khalaqa wuu abuuray fasawaa wuu ekeeyey abuurkii oo wuu simay macnahaasina way noqon kartaa ayb wa qowluhu rabbi odhaadii subxaana wa tacala uu yidhi ma allahu ilaahay muusan samaysanin min waladin wax ilma ah wax ilmaa ah ilaahay ma samaysanin wamaa kaana ma ahaanin macahu alla la jirankiisa min ilaahin mid la caabudo oo laysu duleeyo la jirankiisa ma ahaanin idan haddii uu ahaan lahaa oo uu jiri lahaa mid kale oo isaga la mida oo la caabudo oo laysu duleeyo sidiisoo kale sida isaga laysugu duleeyoo kaleeto kaasoo kale hadduu jiri lahaa la dahaba wuu la tegi lahaa kullu ilaahin mid kastoo la caabudaayey bimaa khalaqa wuxuu abuuray buu la tegi lahaa walacalaa wuuna ka saro maryahay wuu ka adkaan lahaa bacduhum qaarkood baa calaa bacdin qaarka kale ka adkaan lahaa subxaana allaahi allaa nasahanow ka hufan camaa yasifuuna waxay tilmaamayaanoo wax la wadaagidda ah caalimi alghaybi allihii waxa qarsoonoo dhan ogaa waashahaadati iyo waxa joogaba fatacaalaa wuu kor ahaaday camaa shay buu ka sara maray yushrikuuna ay la wadaajinayaan alla subxana wa tacala ayb aayaddu waxay diidday ilaahay inuu ilmo leeyahay subxana wa tacala waan soo marnay waxaa kaloo diiday ilaah kale oo isaga la mida inuu jirana waa diidday saas macnaha waxay ku diideen laba deliil laba deliil oo caqli ah midka koobaadi waxa weeye haddii ilaah kale uu jiri lahaa oo rabbi la awood ah subxaana wa tacaala abuurkana la leh oo la wadaaga ilaah walba qaybtii uu abuuray buu qaadan lahaa kolley kolley yacanii laba ilaah oo isku awooda laba baawar laba awoodoodoo jiraayey mar walba ismayna waafaqsanaadeen wey marunbay isku dhici lahayn soo ma hadday isku dhacaanna war inoo kale marh bay dhihi lahayn adiguna waxaagii aad abuuratay kaxayso aniguna waxaygeen abuurtay baan kaxaysan saas way macnaha idan la dahaba kullu ilaahin bimaa khalaqa wey waxaad arki lahaydeen marka makhluuqan isku habaysan maalinkaad ku soo biirteen ilaa maalinka maanta sidii si u dhisan oo lala kala tegay baad arki lahayd mid qoraxdii la dhaqaaqay mid dayixii la dhaqaaqay mid samadii la dhaqaaqay mid dhulkii la tegey dhulkii oo la kala goostay waxbaad arki lahaydeen ma jiraan wey marka macnaha sidii uu u nadaamsanaabaa wixii u nadaamsan yahay hal awoodi marka inay maamulayso taasaa lagu garan hadda maalan waddankan laba madaxweynoo isku baawara kama talin karaan soo saas maa walilahi almathalu laclaa kama talin karaan laba awoodoodoo siman meel kama talin karaan bal gurigaaga haddii lagu yidhaahdo adiga xaaskaagu isku awood baa tihiin gurigu ma dhisnaan karo ha berrito alaabtaa la kala qaadani hana boorsadeeda iisoo qaada adiguna weelashaada qaada waay wixii nin walba wuxuu keensaday ha qaato marka laba awoodoodoo isku mid a ah meel kama wada talin karaan macquul maaha macquul maaha taasi waa deliil caqliya oo laynoogu muujinayo inuusan jirin alla kale ilaah kale ma jiro deliilka labaadi waxa weeye labadoodu markay isku dhacaan midba midka kale inuu ka adkaado isku dayi lahaa laba mid bay noqoni marka markay islaayaan inay labadoodii ay ismari waayaan ooy awoodihii sinaadaan oo mid walba uu tabar dhigo oo kii kale inuu ka adkaado uu kari waayo taasi waa imaan kartaa nin awood waayey oo cid kale inuu iska celiyo awood u waayey ilaah ma noqon karo nin kayrkii ka adkaan waayey ilaah ma noqon karo mana la caabudi karo ta labaadi waxa weeyaan inay kala adkaadaanoo mid laga adkaado oo midkood uu adkaado hadda markaana waxay noqoni uun kii adkaaday ee awoodda badan unbaa ilaahe ka laga adag yahay ilaah ma noqon karo ilaahay hal midunbuu soo urursan marka soo saas maa walacalaa bacduhum calaa bacdin saas wey macnaha yacni hal mid un wey hadday laba noqon lahayen way islayn lahaayeen way kala adkaan lahaayeen midbaa midka kale un yani ka xoog badan lahaa wey maanaa saas wey subxaana allahi camaa yasifuuna waxay ilaahay ku tilmaamaya waa ka hufan yahayo rabbi subxaana wa tacaala waa ka fog yahay allihii waa lasii tilmaama waxaa layidhi allahaasi waxa idinka qarsoon iyo waxaa joogeed ogtihiin intaba rabbi subxaana wa tacala xoogaal buu u yahay fa fatacaalaa wuu saro maray camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan ayuu alla ka saro maray subxana wa tacaala yani shariig inuu wax la wadaago rabbi waa ka sarreeyaa subxana wa tacaala waxba lama wadaagi karo makhluuqiisa maxaa yeele isagu waa khaaliq iyaguna waa makhluuq khaaliq iyo makhluuq wax kama dhexaysiin karti saas sidaas way macnaha waa meel kaga dhac macnaha ayb marka aayaddu waxay faa'iidaysay yacnii sifada hore oo sifa manfiya ilaahay subxaana wa tacaala sifatu naqsin oo loo diiday inuu ilmay leeyahay waa loo diiday ma jirto midda labaad oo ah ilaah la awooda inuu jiro ama ilaah xaq lagu caabudoon isaga ahayn inuu jiro iyadana la anfiyey laba deliiloo caqliga lagu anfiyey iyo midda saddexaad oo ah in laga anfiyo wax kastooy kuwa aan ilaahay aqoonin ee meel kaga dhacaya ay ku tilmaamayaan iyo midda saddexaad oo ah sifatulcilmi oo aynu soo marnay iyada cilmigiisu inuu wax walba koobay iyo ta kaleeto oo ilaahay in laga anfiyo shariig inuu leeyahay inuu mid wax la wadaaga inuu leeyahay macanaa ayb wa qowluu rabbi odhaadii subxana wa tacala uu yidhi falaa tadribuu ha yeelina lilaahi ilaahay ha u yeedhina alamhaala yacni kuwo la mid ah maxaa yeelay ina allaha alle yaclamu wuu og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin macnaha amhaasha waxaa laga wadaa waa jamcu mathiil mid ilaahay la mid ah daatadiisa la mid ah awooddiisa la mida ah, sifaadkiisa la mida ah, asmaadiisa la mida ah, afcaashiisa la mida kuwa noocaasoo kale ha samaynina cibaadadiisa kula mida laga wadaaga kaasoo kale ha samaynina bu rabbilahi subxana wa tacala markaasaa waxaa yacnii daliil laynoo siiyey inaysan ilaah iyo makhluuqiisu isku mid noqon karaynin alla subxaana wa tacaala waxbuu og yahay oo cilmi kaamil uu leeyahay idinkuse waxba ma ogidin wa antum laa taclamuun marka cilmigiinna haddaad xataa cilmi laydinku tilmaamo ama aad sheegataanba ama aad ku tilmaamantihiin waa cilmi naaqis ah waa aqoon kala dhiman waa garasho dhiman mid dhammaystiran ma aha macna saas weeyaan waa mid ay idinku aydan lahaynoo markii la doono laydinka qaadan karo waydaan milkigeeda lahayn wey macnaa marka yacni cilmigiinnu waa naaqis haddaad leedihin xataa allah subxana wa tacala lakiin cilmiga kaamilkaa isagaa iskale ayb marka ilaahay oo laga anfiyo inuu mahiil iyo mid la mida leeyahay bay aayaddu faa'idaynaysaa oo waxaa soo gelaya shariigi ilaan aayaadkan kudhex jirna waxay ka hadlayeen nafyu shariig soo ma amhaashaasi bimacna shariigna waa soo gelayaan saas wey manaa wa qowluhu rabbi odhadii subxaana wa tacaala uu yidhi qul waxaad tidhahdaa nebigow innamaa xarama wuu xarimay oo wuu diidey rabbii rabbigay wuxuu diiday alfawaaxisha dembiyada foolfoosha xun kuwa aad u sii waaweyn aad u foolxun way maanaa maalan yani fawaaxishta inta badan qur-anka waxay ku soo aroortay zinada iyo liwaadka liwaadka maalan ragga wax iska raadsanaya iyo zinada labadaasaa qur-aanku wuxuu ku tilmaamay fawaaxish marka waa dunuub yani bini aadamka xataa curfigiisa aad u foolxun saas macnaha marka alla wuu diiday innamaa xarama rabbiya alfawaaxisha kuwa foosha xun buu diiday maa dahara wixii muuqda oo minha fawaaxishta ka mid a iyo wamaa batana wixii qarsoonaadaba waxaad hoos u samayso oon lagula ogeyn iyo waxaad muujisato intaba rabbi waa diiday subxana wa tacaala walidma dembigana waa diiday noocuu ku yimaadaba walbaqya gardarradana alla waa diiday bikayri xaqin xaqdarro la isku gardarraysto albaqyi waxaa la yidhahdaa inaad ilaahay addoommadiisa aad ku gardarrooto weliba xaqdarro aad ugu gardarrooto adoon xaq ku lahayn xoolahooda ku gardarrooto dhiiggooda ku gardarrooto naftooda cirdigooda ku gardarrooto yacani gardarradaa ilaahay waa diiday subxana wa tacala wa an tushrikuu buu alla diidoo xarrimay inaad la wadaajisaan billaahi ilaahay maa shay inaad la wadaajisaan oo wax ugu dartaan lam yunazil uusan soo dejinin bihi isaga sultaanan wax xujaa uusan u soo dejin wax makhluuqiisa ka mida oo inuu ilaahay wax la wadaago uusan xagga ilaahay xuja uga imaanin wax xujo oo kutusaysa ayna jirin xagga ilahay ka timid inuu alle wax la wadaago kaasoo kale inaad ilaahay wax la wadaajisaan ood wax ugu dartaanna alla wuu xarimay subxana wa tacala iyadana wuu diiday saas wey macnaa maa lam yunazil bihi suldaananta lagama fahmayo inay jiraan kuwo alle wax la wadaaga oo xujo loo soo dejiyey wadaaggoodaas laga fahmi maayo ee waxaa laga wadaa uun waxaa la yidhahdaa sifa kaashifa la yidhahda luqada carabiga sifa kaashifa macnaha waxay sii caddaynaysaa uun wax kastoo ilaahay kayrkii la caabudayo ama ilaahay wax lala wadaajinayo makhluuqiisa ka midi inaan loo haysanin wax xuja ah oo lagu caabudo ama ilaahay wax lagula wadaajiyo wax loogu daro saas xujo ma leh wa an tushrikuu inaad la wadaajisaan billaahi ilaahay maa shay inaad wax ugu dartaan ood la wadaajisaan lam yunazil uusan soo dejinin bihi isaga sultaanan wax xujo ah wa an taquuluu inaad tidhaahdaanna alla wuu xarimay calallaahi alla dushiisa ma allaa taclamuuna waxaydan garanayn ah, yani waa dunuubtii waaweynayd wey ilaahay inaad dusha ka saartaan ood masabidataan oo wuxuusan dhihin aad ka yeedhsiisaan oo tidhaahdaan sifadiisu saasay u taalla ama sifo ma laha ama sidaasuu yidhi wuxuusan dhihin ama axkaamtiisa shareecada aad ku been abuurataan ood dhidaahdaan xukumkaasuu ilaahay qabaa waxaas wuu xalaalayey waxaas wuu xaaraameeyey idinkoo aan wax xujaa u haysanin taana ilahay waa xarimay subxana wa tacala saas maana yacni daatadiisa ama asmaadiisa ama sifaatkiisa ama axkaamtiisa intaba axkaamta sharciga lama ogola in rabbi subxaana wa tacaala aad iska tidhaahdo oo wuxuusan odhanin aad dusha ka saarto alla subxana wa tacala saas maana been abuuradka way ayib wuxuu ibnu qayim yidhi dunuubtani say u kala waawen yihiin bay aayaddu u tartiibisay dembiga ugu weyn bay ugu dembaysiisay buu leeyahy saasuu le maanaa yani fawaaxishtu imiga iyo baqyiga iyo way ka way ka yartahay buu leeyay shirkigaa iyadana ka sii weyn shirkigana waxaa ka sii weyn been abuurata ilahi lagu been abuurtay subxana wa tacala marka waa acdamu dunuub buu leeyahy ibnulqayim aayaddu qaabkaasuu macnaha u sheegaya inay u tartiibisay maxalushaahidku hadda waxa weeyaan meeshaan hadda ka deliishanayno oo aayadda loo keenay sifada ah nafyu shariiki can illaahi tabaaraka wa tacala wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulطaana middaasay macnaha ifaa'idaynaysa ayb wa qowluhu rabbi odhaadii subxana wa tacala uu yidhi alraxmaanu cala arcashi istawaa halkan wuxuu ka gudagalay sifo intaa wuxuu kaga soo baxay horta nafyu shariiki waalmathiili can illaahi tabaaraka wa tacaala sifada sifadan manfiyada ah ayuu halkaa kaga soo baxay aayaadkii ku tusayey halkan wuxuu ka gudagalayaa sifo iyaduna ilaahay sifaadkiisa ka midoo ekaanshihiisa uu carshiga ku ekaaday inuu carshigiisa ku ekaaday ka sara maray yacni middaa iyadaa aayaad ku soo arooray buu hadda meeshan ka gelaya ayb wa qowluhu alla odhahdii subxaana wa tacaala uu yidhi alraxmaanu allaha naxariista badani cala alcarshi carshiga dushiisa ayuu istawaa ku ekaaday carshigu waa makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala ka ugu weyn wey inta la og yahay waana saanqaafka makhluuqaadka samaawaadka iyo dhulalka iyo kulli saanqaafka ugu sarreeya ee aan laga sarraynin waa carshiga rabbi subxana wa tacala saas weyaan ayb carshiga asalkiisa luqada waxaa la yidhaahdaa waa sariirta boqorka la dhahaa asalka luqada carabiga carshi haddaad maqasho boqorka sariirtiisa la yidhahda laakiin ilaahay subxaana wa tacaala sariir uma aha iyo carshigu maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala uma baahna sariir laakiin carshigu waa makhluuq ilaahay makhluuqaadkiisa ka mida makhluuqaadkana ugu sarreeya rabbina subxaanah wa tacaala carshigu ka sarreeya saasay macnahaasay aayaddu tilmaamaysa calaa alcarshi istawaa sheekhu wuxuu yidhi fii sabci mawaadica toddoba meelood ayay ku soo aroortay carshiga ilaahay buu ku ekaaday toddoba meeloodoo qur-aanka ka miday kusoo aroortay ma aha macnaha inay tahay lafdiga alraxmaanu cala alcarshi istawaa baa toddoba meelood qur-aanka kaga soo arooray maaha maxaa yeele lafdigaasi hal meel unbuu ku yimid oo ah fii suurati taha laakiin waxaa ku soo arooray toddoba meelood alle oo lagu tilmaamayo inuu carshiga ku ekaaday inuu carshiga ka sara maray toddoba meelood bay ku soo aroortay waa toddobadii meelood buu sheekh inoo tirinaya midda koowaad waxa weeye fii suurati alacraaf qowluhu ilahay odhaadiisa uu yihi subxana wa tacaala ina rabbakum rabbigiin allaahu alla wey alladii midkaasoo khalaqa abuuray assamaawaati ciraryaalka iyo waalarda dhulka fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdood buu ku abuuray ciraryaalka iyo dhulalkaba iyo inta udhexaysaba uma kadibna istawaa wuu sara maray cala alcarshi carshigu ka sara maray alla subxana wa tacala waa aayadda koobaad carshigiisuu ka sara maray wa qaala rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala fii suurati yuunus calayhi salaam suuratu yuunus wuxuu iyadana ku yidhi waa aayaddii labaad inna rabbakum rabbigiin allaahu alla weye alladii midkaasoo khalaqa abuuray assamaawaati cidharyaalka iyo walarda dhulka fii sittati ayaamin lix beri dhexdood uma kadibna istawaa wuu ekaaday cala alcarshi carshigiisuu ku ekaadoo ka saramaray waa aayaddii labaad waa isku macno ayb aayadda saddexaadi waxa weye fii suurati racd alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala allaahu alle alladii midka weye rafaca kor yeelay assamaawaati ciraryaalka bikayri camadin tiir la'aan tarawnahaa xaalaad arkaysaan inay tiir la'aan tahay yacnii samaawaadkan dhisan ee taagan ee aad u sarreeya wax tiiroy ku taagan yihiin ma jiro waanan aragnaa inaysan tiirba lahayn tarawnahaa xaalaad arkaysaan way macnaha uma kadibna istawaa wuu ekaaday alla subxaana wa tacaala cala alcarshi carshiga dushiisu ku ekaadoo ka saramaray aayadda saddexaad fii suurati afraad baan dhihilaha fii suurati daha bay ku soo aroortayoo alraxmaanu allaha naxariista badani cala alcarshi carshiga dushiisa ayuu istawaa ka sara maray aayadda afraad wey aayadda shanaadi waxa weye fii suurati furqaan bay ku soo aroortay humma istawaa kadibna alla wuu ekaaday cala alcarshi carshiga dushiisa ku ekaado ka sara maray aayadda lixaad miya aayadda lixaad waxay ku soo aroortay fii suurati aliflaamiim asajda aliflaamiim ah, assajda ayay ku soo aroortay oo waxa weeyaan allaahu alle <clears throat> alladii midka way khalaqa abuuray alsamaawaati ciraryaalka iyo waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta u udhexaysaba fii sittati ayaamin lix beri dhexdood buu ku abuuray lixda beri macnaha laba beri samaawaadka saraa lagu abuuray afar berina waxaa lagu abuuray dhulka iyo inta ku dhex nool fii suurati fusilad buu alla ku faahfaahiyey subxana wa tacala oo saa ugu kala dhigdhigay ayb wamaa baynahumaa iyo inta u udhexaysa fii sittati ayaamin lix beri dhexdood buu ku abuuray uma kadibna istawaa wuu ekaado wuu ka saro maray cala alcarshi carshiga dushiisuu ka saramaray ayb wa qaala rabbi wuxuu idhi fii suurati alxadiid waa aayaddii ugu dambaysa toddobaad wey huwa alle alladii midka way khalaqa abuuray assamaawaati ciraryaalka iyo waalarda dhulkaba fii sittati ayaamin lix beri gudahood uma kadibna istawaa wuu ka saromaray cala alcarshi carshi wuu ka saromaray u fiirsada toddobada meeloodbaa istawaa baa ku soo aroortay istiwaaha luqada carabiga marka loola laabto waxaa la yidhahdaa bimacnaa alculuwu waalirtifaacu waalistiqraar inta waa la yidhahdaa sarrayn yacni ka saromarid iyo ku ekaansho intaa waa loo isticmaalaa macnaa ayib sifadan ah sifatu listiwaa qur'aanka ayaa ku tusay qur'aanka aayadaha toddobada abuu kugu tusay istiwaha kelimada la yidhaahdo saan sheegnay markay macnaha ku tusayso wuu ka sara maray ah waa marka xarafka lagu gudbiyee ka dambeeya uu noqdo calaa calaa istawaa calaa kada marka la yidhaahdo bay markaa noqotaa ka saramarid litastawuu calىa duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum waa tii aayadda ahayd gaadiidka markaad fuulaysaan inaad dushiisa aad ka sara noqotaan markaa kadibna aad nicmada ilaahay xusuusataan oo tidhaahdaan subxaana aladii sakhara lana haada wamaa kunnaa lahu muqriniin saas way macnaa marka waxaa ka mid a ah maalan aayaddii yada ahayd tastawaa cala alfulki miyah yacni ayadana doonta doomahana mid baa kusoo aroortay istawaa cala alfulki oo kaleeto iyadana kusoo aroortay macnaha midda saddexaad macnaha markay ku timaaddo cala ay ku gudubto bay macnaa sarrayn tustaa marna waxay ku timaaddaa istawaa oo aan wax xarafoo ka dambeeya uusan jirin walammaa balaga ashuddahu wastawaa soo ma dhammaystiran bay markaa faa'iidaysataa istawaa wuu dhammaystirmay baa lagu fasiraa marna waxaa ka dambeeya xarafka ilaa ah oo waxay noqotaa uma istawaa ila asamaa'i markaasoo kaleeto bimacnaa qasada baa loo isticmaalaa istawaa wuu u qastay ila samaa'i samadu u qastay macnaha waa loo isticmaalaa culimmada qaar ka mida tafsiirkuna waxay leeyihin xataa markay ilaa ku gudubto bimacnaa saramarid baa laga wadaa iyadana oo calaada iyo ilaada isku macnay ka dhigayaan sida imaamu lmufasiriin ibnu jariir tabari oo kaleeto macnaha ayb istiwaha ilaahay subxaana wa tacaala marka uu samada ka kasyani carshiga uu ka maray yacni macnaheeda intaa un in lagu daayo wey waa tii imaamu maalig la weydiiyey oo la yidhi kayfa alistiwaa waa kii ku jawaabay istiwaha waa la yaqaanaa luqada carabiga waa lagu yaqaanaa kayfiyadiisiiyo qaabkuu u yaallana ma la garanayo ilaahay baa khaas laha subxana wa tacala nalooma sheegin nalooma sheegin midda saddexaad wuxuu yidhi in la rumeeyo ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyana waa waajib in su'aal layska weydiiyo lasii dabagalana iyaduna waa bidca buu yidhi imaamu maalik caleyh raxmat ullah marka miisaanku waa nooca qaab ilaahay ugu qalma subxaana wa tacaala buu yuu istiwuhu u yaallaa haddaad tidhaahdo carshiguu ku fadhiyaa waa kufri sidaan ugu fadhiya yuu ugu fadhiyaa waa kufri haddaad tidhahda ilaahay carshigiisa kama sarreeye meel walbuu joogaana ayaduna waa halis inay gaalnimo gaadhisa waa suurtagal allah carshiga inuu ka sarreeyuu sheegtay oo rasuulkiisa u sheegay sal alay wasalam innaguna waa inaan saa u qirnabay macna inaan saa u ogolaanabay ayb <clears throat> ijmaaca selafka selafka saxaabadii nebiga sal alay wasalam iyo ardadoodii taabiciinta ahaa iyo a'imadii weynaa a'immadii waaweynaa imaam maalik iyo abu xaniifa iyo shaafici iyo imaamu axmed iyo kulligood sidaasay ku tageen istiwaha in sidiisa loo daayo in sidaa loo daayay kulligood wada mareen marka ijmaacii salafku saasuu ku tegey waxaa kaloo iyadana ku tusaysa fitrada bini aadamka qalbigiisa ilaahay ku abuurayna waxay ku tusaysaa ilahay inuu sarreeyo subxana wa tacaala alla inuu sarreeyo fitrada bini aadamka ku tusaysa nin la odhan jiray abulmacaali aljuwayni oo ka mid ahaa culimmadii mutakalimiinta ahayoo aad falsafada iyo cilmulkalaamka ugu xeeldheeraaday baa maalin maalmaha ka mid a ah wuxuu ka hadlayay istiwaha wuxuu marka falsafaynayey inuusan ilaahay carshigiisa ku ekaanine meel walba inuu joogo ama uu jiro meel la'aan falsafad noocaasoo kale u akhriyahay nin la yidhahdo abulcalaa alhamdaani baa marka su'aal weydiiyo wuxuu idhi abulcalaayow abulmacaaliyow intaad falsafadaa naga dayso waxaan ku weydiiyey buu idhi ruux walba markuu ilaahay inuu wax weyddiista doonayo qalbigiisu otomaatikiyan wuxuu aadayaa yacni tilqaa'iyan qalbigiisu kor buu aadayaa bal iiga jawaab buuhi middaa iyada abulmacaali aljuwayni waa wareeray markaasuu intuu madaxa garaacay buu wuxuu yidhi xayarani alhamdaaniyu xayarani alhamdaaniyu waa i wareeriyey bu ficlan adigu ma arkaysid makhluuq ilaahay makhluuqaadkiisa ka mida oo alla baryaya subxaana wa tacaala oo qalbigiisu hoos aadaya ma arkaysid ama bidix aadaya ama midig aadaya markaba kor buu aadaya saas man waxaa ka mida gacmaha xataa gaalada gaalada markay ilaahay baryayaan kuwan xataa macnaa waxa weyaan maaragtay kuwan yahuudda iyo nasaarada iyo kutubta samaawiga asal ahaan lahaa iskaba dhaaf xataa hunduuska iyo markay ilaahay baryayaan kor bay gacmahaysaa odhanayaan ma arkaysid mid saa ilahay u baryayo gacmaha intuu foorreeyey hoos ilahay u baryahay saas man waa wax fitri oo makhluuqa ku jira nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam xadiis saxiixa kusoo aroortay yaa maalin maalmaha ka mid a wuu soo baxay roobdoon buu u soo baxay inuu u roob doono reer bani israa'iil markaasuu wuxuu soo maray quraanjo yar oo intay cagaha kor u taagtay intay qadaad qadaad u seexatay bay lugaha iyo gacmaha iyo kor u taagtay markaasaa wuxuu yidhi ilaahay bay baryaysaa ilaahuw khalqi makhluuqaaga ka midnahaye deeqdaada kaa maarmi karaneen dhawaraabi bay leedahay nebiyulaahi sulaymaan calayhi salaam wuxuu yidhi idinka cid aan ahayn baryadoodaa wax laydinku siiyo oo laydinku waraabiya ina celiya buui laanna nebi sulaymaan calayhi salaam makhluuqaad fara badan buu hadalkooda fahmi jiray ilahay baa u sahlay subxana wa tacaala u fiirso xataa baashay ahayd maalan yaani quraanjadii yaryarka ahayd way taqaanaa ilahay inuu kor jiro subxana wa tacaala laakiin nimankii yani rag waaweyn oo caqli isku tilmaamaya oo falsafa isku tilmaamaya yacni quraanjadaa yarta ah baa ka cilmi badanoo ka caqli roon qudhaanja garatay rabbigeed inuu kor jiro laakiin ashaacira garan weyday inuu ilaahay subxana wa tacala kor jiro waa masale hariiba ah wey yacni falsafad iyo balaaya yacni quluubta wasakhaysay oo fidrada dishay ilaa asalka fidradda waxa weeyaan in ay addoommadu rabbigood kor u yaqaanaan subxana wa tacaala hoos iyo yacni waxa weye aynan u aqoonin saas wey macnaha marka carshigiisu rabbi ku ekaaday subxaana wa tacaala yani jamiic aladila aladila alcaqliya aladila anaqliya ijmaaca salafka kulli baa ku tusaya macnaha haddii la yidhahdo rabbi subxaana wa tacaala meel walbuu joogaayo carshigiisa kuma ekaanin mafaasiid fara badan baa ka dhalanaysa maalan qolada diiday inuu ilaahay ka sarreeya carshigiisa oo firaqda lunsan ah istiwaha waxay ku fasireen waxay dhahdeen istawa waxaa laga wadaa bimacnaa istawlaa markaase waxay soo deliishadaan beyd gabay ah beyd gabay ah istawaa bishrun cala alciraaqi beyd noocaasoo kale soo deliishadaan beydku beyd la yaqaano ma aha ninkii tiriyey ma carabi buu ahaa ma cajami buu ahaa ma goortii dambe luqada carabigu fasaaday ee cajamka faraha badan ay soo dhex galeen buu tiriyey haddii aad kutubta qawaamiistiiyo luqada u laabatana istawaa oo istawlaa loo adeegsanayaay ma la helayo ma jirto istawaa bimacnaa irtafaca wa calaa macnahaasay ku timaadaa haddii la yidhaahdo istawlaa lagu wadana macaanii faasidoo fara badan baa ka dhalanaysa istawlaa waxaa la yidhaahdaa bimacnaa wuu qabsaday awood buu kula wareegay wey macnaa istawlaa macnuhu ma ansixi karaa inaynu dhanahno ilaahay samaawaadka iyo dhulka markuu abuuray kadib buu istawlaa istawlaa awood kula wareegay oo yaa ku haystay markii hore yuuse awood kagala wareegay soo macno maa laisweydiin kara maaha istawlaa waxaa loo adeegsadaa laba quwadoodoo wax isku haystay oo middood midda kale ka adkaatay baa waxaa la yidhahdaa istawlaa laba ninoo madaxa markay dhulkan isku laynayaanoo midkood qabsado baa waxa la yidhahdaa istawlaa fulaanun calaa kanada maalan saas weeyaan marka istawlaa macnahaasay ku timaada ilaahay yaa ku haystay marka oo uu ka adkaaday waa macno faasida istawlaa meesha ma iman karto macnaha sidaas weeyaan waxaa kaloo ka dhalanaysa sidoo kaleeto waxaa la odhan karaa istawlaa markii la yidhaahdo soo kama imaanayso samaawaadka iyo dhulalka markuu abuuray buu istowlo ku sameeyey markaad leedihiin oo markii hore muusan istowlo muusan haysanin miya marka kadib buu istowle ku sameeyey uma istawaa istawla marka la yidhahdo waxaa laga fahmayaa in ka hor inuusanba awoodba ulahaynba ousan haysaninba macnaha intaasoo macnoo faasida ka dhalanaysa waxaa kal kala dhalanaysa ilahay meel walbuu joogaa markaad tidhaahdo yacni caqaa'id aada xunxun oo tii aan soo tilmaamayno caqiidadii aan muxaadaradii xalay ku tilmaamayna waxdatulwujuudka adduunka oo dhan baa isku mid markaa kuu noqon maxaa yeeley khaaliqii meel walba waa jooga cid walba waa ku dhex jira waxaa imaanaysa xataa in la yidhaahdo meelaha qashinka xataa waa joogaa ciyaadan billaah saas macnaha meelaha xataa aadan naftaada u quudhinoo cid sharaf leh aadan u quudhinoo wuu joogaa xataa inaad tidhahdo baad ku khasban tahay marka waa lawaasim faasida waa baatil wax jira maaha meeshii marka shareecadu ay ku xidhay oo qur-aankiiyo sunnadu ay ku xidheen in lagu xidho wey macnaa ijmaaca salafkuna ay ku xidheenoo ilaahay carshigiisuu ka sarreeya maxaa ceeba ku jira ya maxaa soo gaadhaya maxaa saceebo ku jira ilaha carshigiisu ka sarreeya inaad tidhahdo wax ku jira male wax dhiboo kaa soo gaadhaynayaan ma jiro laakiin haddaad meelo kale laalaab kale haddaad gasho ood waxyaabaha kaleeto u leexato su-aal baa yacni yaa waxaa kuu sheegay baa lagu dhihi ma ilaahay baa ka maqashay ma rasuulkiisaad ka maqashay iyo xageed ka maqashay ma haysid wax xujaa marka a abulmacaali baa ii sheegay iyo fakhruraazi baa ii sheegay iyo abubakar albaaqilaani baa ii sheegay iyo abulxasan alashcari baan ka hayaa iyo ma xujay kuu noqona berrito xujo maa xujadu waa qowl allah wa qowl rasuuli sal lay waslam marka qur-aanku intaasoo meelooda uu soo celiyey istawaa cala alcarshi unbuu kaga baxay istawaa cala alcarshi baynu nawira kaga bixi ilaahay subxana wa tacaala carshigiisuu kaga sarreeyaa horaynu usoo marnay ilaahay subxana wa tacaala ninna kama yaqaano naftiisa subxaana ayb taana waxa weeyaan waa lafdigii istiwaha rabbi subxaana wa tacaala uu carshigiisa ka kor noqday sifadii wey halkan wuxuu ka gelayaa sifada iyadana sifatu culuwi illaahi calaa makhluuqaatihi tani sarraynta ilaahay uu makhluuqiisa ka sarreeyo tii hore waxay ahayd carshigu ka sara maray tanna waxa weeyaan makhluuqiisa waa ka sarreeya waa ka baxsan yahay kuma dhex jiro dayib qur-aanku ilaa dhowr siyaabood dhowr qaab oo kala gedisan buu ilaahay inuu sarreeyo yuu qur-aanku ku muujiyey dayib waxaa ka mid a maalan lafdu alculuwi buu ku soo arooray wa huwa alcaliyu alcadiim waxaa ku soo arooray lafdu alfawqiya fawqa cibaadihi wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi waa sarrayn waxaa laga cabbiray wixii xagga ilaahay ka imaanaya waxau qur-aanku u isticmaalaa soo degid saas way macnaha wixii xagga rabbi ka imaanaya wuu soo degay baa loo isticmaalaa wixii xaggiisa aadayana waxaa loo isticmaalaa wuu fuulay oo kor buu aaday qaabab fara badan ayuu qur-aanku kuu tusay rabbi inuu sarreeyo subxana wa tacala oo hal qaab keliya ahayn waa ka marka wa qowluhu ilahay odhaadiis subxana wa tacala baa ka mida jumalkii sifaatkii asmaada kutusayey in la rumaya ay waajibka ahayd waxaa ka mida qowluhu ilahay odhaadiis subxana wa tacala uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika midku hurdaysiinaya ayaan ahay wa raaficuka midku kor yeelayaan ahay ilayi aniga xaggaygan kuu kor yeelaya mutawafiika waxaa laga wadaa yacni waan ku seexin waan ku seexin maxaa yeelay wafaadka luqada carabiga ah laba u qaysamo alwafaatu alkubraa waalwafaatu asuqraa geeri yar iyo geeri weyn bay kala tahay geerida yar luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa hurdada allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt marka hurdada wafaad baa la yidhahdaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam marka aayaddan waxaa laga wadaa innii mutawafiika anaa ku seexinaya yacnii waa la seexiyey markuu seexday kadib ayaa waraaficuka midku kor yeelayaana ilaya xaggiigan kuu kor yeelaya waa meelaha ay qolyahan yani mustashriqiinta ah ee yani la yidhaahdo waa munasiriin caqiidada nasaarada iyo dadka ugu yeedha meelahay cuskadaan bay ka mid tahy waxyaalahay qabaan waxaa ka mida ah, maalan in nebi ciise la dilay soo ma nebi ciise in la dilay allah subxaana wa tacala wuxuu ley lama dilin ciise lama dilin dayib qur-aankaybay ku jirtaabaa lagu dhihi in ciise la dilay oo aawey yaa ciisa inii mutawafiika wafaadka maxaa la yidhaahdaa soo dhimasho maa wa raaficuka markii la dilay kadib baa kor loo sii qaaday marka waa inaad fahansan tahay mutawafiika inay ku timaaddo hurdada tii hurdada ahayd baa laga wadaa isagoo nool laakiin hurda baa nebiyulaahi ciisa ilahay kor usii qaaday subxana wa tacaala dilkii yahuuddu ay la damacdayna rabbi ka badbaadiyey subxana wa tacala saas isagoo nool buu samada ka joogaa siduu rasuulku inoo shegay sal lla lay waslam aakhiru zamaankana wuu soo degi doonaa oo dajaal buu dili doonaa ayb waraaficuka ilaya maxalushaahidku marka waxaa weeye waraaficuka midku kor yeelayaanahay ilaya xaggaygan kuu kor yeeli doona nebi ciise calayhi salaam xagga ilaahay markuu aaday lama dhihin xaggaygan kuu dejini ilaahay hadduu hoos jiro maxaa loo isticmaali lahaa waxaa la isticmaali lahaa xaggaygan kuu soo dejini waxaa la isticmaalay xaggaygan kuu kor yeeli kor baa loosii qaaday maxaa ilahay baa kor jira subxana wa tacala saas weyaan ayb bal rafacahu allaahu rabbi baa kor yeelay bal waxay macnaha ku xidhnayd wamaa qataluuhu yaqiinan yaqiin ahaan hubaal ahaan mayna u diilin nebi ciise bal inay dilaan inay dileen iskaba dhaafe rafacahu allaahu ilaahay baa kor u qaaday ilayhi isaga xaggiisu kor ugu qaaday tii horay la mid tahay macnaha waa sifatu rafci xagga ilaahay loo sii qaado wixii ilaahay xagga ilaahay loo sii qaadaya maadaama koryeelid laga cabbiray inuu kor jiraa laga qaadanaya ayaddu tilmaamaysaa macnaha alla subxana wa tacala inuu kor jiro wa qowluhu rabbi odhahdiisa subxana wa tacaala uu yidhi baa ka mid a ilayhi alla xaggiisa ayuu yascadu ayay u koraysaa alkelimu hadalka addayibu ee wanaagsan waalcamalu camalka asaalixu ee wanaagsanna yarfacuhu allaa kor yeelayo xaggiisa u kor yeelaya macneed waxa weeyaan yacnii hadalka wanaagsan waa tawxiidka waa cibaadada waa tasbiixda alkelimu ayib ama waxaad tidhahdaaba waa kelimatu tawxiidka hadalka wanaagsan ee lagu hadlo ilaahay baa xaggiisa u koryeelaya xagga ilaahay buu fuulayaa u fiirso yacni xagga alle wixii aadaya waxaa laga cabiray yascadu fuuliddaa la yidhahda markaad kor u socotaa la yidhahdaa yacni sucuudka la dhahaa hoos aadid lama yidhahda sucuudka marka inuu kor jiraa laga faa'iidaysan waalcamalu saalixu yarfacuhu camalka wanaagsanna ilahay baa kor yeelaya waa tafsiir oo macnaha yarfacuhu faacilkeeda alla laga dhigo ay waalcamalu saalixu yarfacuhu allaahu ilayhi allah xaggiisa u koryeelaya camalka wanaagsanna saas waa la dhihi karaa ama waalcamalu camalka assaalixu ee wanaagsan baa yarfacu kor yeelaya hu kelimadii wanaagsanayd oo waxay noqonaysaa marka kelimada wanaagsan waxay ku kor noqotaa markii camal lagu daro saas weyaan oo kelimatu tawxiidkii haddaadan camal raacinin ma kor noqonayso sidaana waa tafsiir macnaha ayib wa qowluhu rabbi odhaadii subxana wa tacaala uu yidhi yahamaanu bni lii sarxan lacallii abluqu alasbaaba fircoon wey yaa haamaanu haamaanow waa wasiirkiisii ibni lii waxaad ii dhistaa buu idhi sarxan dhismo dheer lacallii waxaan mudnahay abluqu inaan gaadho al asbaaba jidadka loo maro samada jidadka jannada laguyacni samada lagu gaadho in aan gaadho ayaan mudnahay ii dhisbuu dhismo dheer macnaheedu waxay ahayd nebiyullaahi muusa calayhi salaam baa fircoon wuxuu uu sheegay allaha subxaana wa tacaala uu caabudayaay inuu kor jiro fircoon marka si uu dadweynaha u qaldo buu wasiirkiisii wuxuu ku yidhi waxaad ii dhistaa dhismo dheer oo maxaad ka rabtaa waxaan rabaa inaan dhismaha fuulo bal aan raadiyo ilaaha uu muuse kor ku sheegahay saas macnaa yacni taqriiban wuu ogaa inuu alle jiro ka awood badan isaga isaguna usan ilaah ahayn wuu ogaa ee wuxuu doonayay dadkan uu u yahay boqorka isaga dhigay ilaaha isaga dhigayo inuu caqligooda uu xado oo uu macnaha waxa weeyaan uu yacni uu khayaano oo uu khadeeco sidaasuu rabi masalan markii dhismaha loo dhiso uu fuulo fuulo meesha ugu sarraysa uu tago intuu soo dego inuu yidhahdo ilaahay muuse waan soo waayey waxba kama jiro saasuu rabaa dad masaakiin oo wuxuu yidhaahdaba iska rumaysanaya meesha waa ku haystaa taasuu doonaya marka inuu sameeyo marka wuxuu leeya dhismo dheer ii dhis bal samada aan ka wardoono ilaah uu ku sheegayo muuse ama macnaha aan soo arkay macnaa saasuu leeyay waa kibir marka yaa haamaanu bnili sarxan macnaha aayadda meesha laga deliishanaya waxa weeye haa yaa haamaanu bnili sarxan waxaad ii dhistaa dhismo dheer lacallii abluqu lasbaaba yacni waxaan mudnahay inaan jidadka samada gaadhe asbaaba samaawaati samaawaadka cirarka haa samaawaadka inaan ah, yacni jidadkooda gaadho oo fa adalica markaa aan soo daalacdo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa aan soo daalacde wa innii aniguna la adunnuhu waxaban u malayn kaadiban inuu beenaalo yahay waxay ila tahay kolley run ma sheegahaye laakiin kaadi badna waa loo gogolbadyaa wey macna bal aan soo hubsadee ii dhismi dhismaha ii samee saas weyaan bal aan soo xaqiijiye saas weyaan marka wuu og yahay inuu beenaala yahay maxaa yeelay yani wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan bu alla yidhi subxana wa tacala yaqiin ahaan way uu ogaa fircoon inuu ilaahi jira subxana wa tacaala laakiin wuu isdiidsiinayey wuu isdiidsiinayey manaa kibir iyo isla weynan buu sidan u lehay manaa maxalushaahidku marka waxa weeye nebiyullaahi muusa calayhi salaam markaasuu si uu u soo wuxuu yidhi bal waan ka war marka caqiido rusushii oo dhan ay la yimaadeen kutubtii samaawiga o dhan ku soo aroortay inay tahay rabbi sarrayntiisu ayay faa'iidaynaysaa oo xataa shareecadeenna ayna khaas ku ahayn maxaa yeelay rusushoo dhan rabbi subxaanahu wa tacaala meeshuu jiro iyo addoommadiisa inuu ka baxsan yahay inuu kor jiro rusushoo dhan mabda iyo caqiide ay la yimaadeen bay ahayd macnaa saas weyaan wa qowluu rabbi odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi a aamintum maka aamin ma aamin baad ka tihiin man allaha fi samaa'i xagga sare jira an yaksifa inuu gooyo bikum idinka alarda dhulka inuu idinla gooyo ma'aanbib maad ka tihiin oo fa idaa markaaba hiya dhulkii tamuuru waa mid macnaha waxa weeyaan isbaraanbaraysa yani tamuuru mid macnaha dhaqdhaqaaqaysa oo ruxanaysa wey macnaha ayib macnaheedu waxa weeye mantaasi waa alla wey aamintum ma aamin baad ka tihiin man fi samaa'i allaha xagga sare ku sugan samaadaas xagga sare iska dhig maxaa yeelay samada luqada carabiga wixii kaa sarreeyaba sama la yidhaahda hadda gurigan sanqaafkiisa masaajidka sanqaafkiisa samo waa la dhihi karaa hawada kaa sarraysa samaa la yidhahdaa wax walboo kaa sarraysa samaa la dhaha samada waxaa kaloo la yidhaahdaa samada jurmiga leh ee yacni waxa weeyaan inoo muuqata ayadana sama la yidhahdaa marka haddii aad doonto waxaad tidhaahdaa man fi samaa'i allaha xagga sare jira haddii laakiin samadii jurmiga lahayd aad istic aad markaa macnuha aad aad rabto inaad ku fasirto waa lagu fasiri karaaye waxay noqonaysaa a aamintum ma aamin baad ka tihiin man allaha fi samaa'i cala asamaa'i samada dusheeda ahaaday oo fiida bimacnaa calaa bay markaa noqonaysaa waana loo isticmaala luqada carabiga ah fiida bimacnaa calaa waa loo isticmaalay waa kii ninkii la odhan muxuu ahaa fircoon soo ma ahayn wala usallibannakum fii juduuci annakli waxaan idinku deldeli buu yidhi saxaradiisii markay rumeeyeen nebi muuse calayhi salaam walle inaan idinku deldeli geedka timirta ah salkiisa iyo jiriddiisa inaan dhexdiisa idinku deldeli marka dhexdiisa kama wado jiridda geedka iyo intaan kala jeexaan dhexda idingelin kama wadee dushiisaan idinku deldeli buu ka wadaa saas macnaa marka fii oo bimacnaa calaa ku timaaday qur-aanka laftiisa ayay ku saarurtay aroortay macnaha saas weya marka fii bimacnaa calaa baad isticmaalay haddii samada aad ka waddo samadan jurmiga leh haddii aad ka waddo samada wixii kaa sarreeyana fiida sideedaad isaga dayni oo waxay noqonaysaa man fi samaa'i allaha xagga sare jira wey markaas an yaksifa inuu idinla gooyo aamin miyaad ka tihin bikum idinka alarda faidaa hiya tamuuru am amase amintum ma aamin baad ka tihiin man allaha fi samaa'i xagga sare ku sugan an yursila inuu diro calaykum dushiinna xaasiban cadaab quruuraxa ah inuu idinku soo diro cadaab dhagaxyaanaya yaryaroo cadaaba ah inuu idinku soo diro ma aamin baad ka tihiin an yursila inuu idinku soo diro calaykum dushiinna xaasiban cadaab dhagaxyaan cadaab oo quruurux ah fa sataclamuuna waad ogaan doontaan buu rabbi yidhi kayfa sida nadiiri kayfa sideebuu nadiirii digitaankaygu ay ahaatay digniintaan idiin digay sida ay tahay iyo xaalkeedu suu yahay dib baad ka ogaan doontaa inaysan sahlanayn saas way macnaa dayib labadan aayadoodba marka waxay faa'iideeyeen sarrayn alla subxaana wa tacaala lagu tilmaamo oo fi samaa'i bay cabireen macnaha xagga saruu alla jiraa subxana wa tacala dayib huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh ihbaatu lmaciya aayaadkani waxay ilahay u sugayeen subxana wa tacaala maciyadiisa waxay la halkaan ku sheeshin hada wabilahi towfiiq wsali llahuma wslm cala nabi